waxay noo joogtay ninkii la dhihi jiray jamaal cabdinaasir oo meel sare ka gaadhay waddanka masar ka telinaya xilliga ayaa aad ay carabti masaaridu iyo guud ahaan qowmiyaddii carbeed ay aada u buunbuuniyeen gaar ahaana idaacaddii sawtul carab la dhihi jiray ayaa aada u buunbuunisay waxaana caanbaxay inuu cabdinaasir uu soo celinayo yani uu soo celinayo dhulkii ee falastiin yahuuddana uu ku tuuri doono badda uu ku tuurayo markaas subxaan allah sanadkii maaragtay sideed iyo lixdankii kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii bishii shanaad labiyo labaatankeedii ayaa jamaal cabdinaasir wuxuu dalbaday in gobolka sinai ee ku yaalla waddanka masar in ciidamo ay lahayd qaramada midoobay ay ka baxaan jumciyadda qaramada midoobay ay soo direen in ciidamadaasi ay ka baxaan gobolka sinai ee masar ay leedahay wayna ka baxeen marka sidoo kale wuxuu jamaal cabdinaasir wuxuu iclaamiyey in uu xiri doono badda maaragtay ama meelaha yahuudda ay maraakiibta iyo doontu ay uga soo mari jirtay badda cas oo meel yacnii badmareena ahayd ama marinkii badda ayuu wuxuu go-aansaday in uu ka xidho ama wuu iclaamiyey arrinta yahuuddina waxay u qaadatay arrintaas in ay macnaheedu tahay dagaal ka dhan ah yahuudda ama reer bani israa'iil ka dhan ah iyo dowladda israa'iil kadibna maraykankay u sheegeen waxay dhaheen arrintaana waxaanu aragnaa in ay tahay iclaanu xarbin in lagu dhawaaqay dagaal in lagu dhawaaqay dabcanna saansaan dagaal baa markii horeba meesha ka muuqatay waa la isqabsaday oo subxaan allah sida ay u ekeyd ama hadallada la isdhaafsiisanayay ninkii maaragtay yahuudda madaxda u ahaa iyo manaaxiin beegan iyo iyo jamaal cabdinaasir ay isdhaafsanayeen ayaa markii horeba ahaa hadallo aada u adadag marka waxaa la dareensanaa kolleyba dhowaan in ay dhacayso dagaal uu dhacaya marka waayahay soddonkii bishii shanaad kun sagaal boqol toddobiyo lixdankii ayaa boqorkii urdun ee melik xusein wuxuu soo booqday magaalada qaahira ee dalka masar waxaa dhacday heshiis baa dhex maray heshiiskaasoo dhigaya in labada dalba ay danahooda ay isdifaacaan yacni masaalixda labada dan ka dhexaysa waxaa ka mid a ah in ay difaacun mushtarak in ay si wadajir ah isaga difaacaan cadowga waaya sidoo kale masar waxay heshiis la gashay qarsoodi ah oo ay xilfi wadaag ay la noqotay waddanka suuriya iyo sidoo kale urdun iyo maaragtay eh, suuriya iyo maaragtay masar un bay ahayd ayaa markaa lala galay iyo urdun nacam iyo urdun baa lala galay dagaal ka dhanaa dowladda yahuudda marka kadibna waxaa bilaabantay in dagaal lagu qaado yahuudda ma yahuudda lagu qaado subxaan allah dowlado fara badan oo carbeed laftigoodu iyaguna ciidamay soo direen sida ciraaq oo kale ama kuwait oo kale iyaguna ciidamay usoo direen eh, dalka masar ay usoo direen dabcan jamaal cabdinaasir markaa wuxuu matelayey aadna waa loo buunbuuniyey dabcan magaciisa wuxuu matelayey qowmiyadda carbeed oo dhan horena waanu sheegnay jamaal cabdinaasir mushkiladiisu waxay ahayd isagu wuxuu ahaa calmaani ama qaabku wax u dhaqiyey marka la eego waxayd qaab calmaaniyada oo diintii iyo dowladdii buu kala fogeeyey walciyaadu billahi rabb alcaalamiin wuxuuna u janjeedhay xagga shuuciyadda ama hanti wadaagga sidii madaxda soomaalida xilligaa dee ka talinaysayba ay u janjeedhay xagga shuuciyadda ama dowlad shuuciyada ay ahayd saasoo kale ayay ahayd subxaan allah marka waxaa dhacday subxaan allah dagaalkii baa bilaabmay intaynaan ka sheekaynin dagaalkaasi sidii uu dhacay waxaan doonayaa inaad waxoogaa yar aada ila qaadatid ama aad ila ogaatid in waddanka masar xilligaas uu ka awood badnaa yahuudda wuxuu haystay diyaarada afar boqol iyo konton diyaaradood buu haystay subxaan allah wuxuu haystay kun iyo laba boqol oo dabaabadood ama kaarayaale buu haystay halka yahuuddu ama reer bani israa'iil ay haysteen yahuuddaasi yacni saddex boqol oo diyaaradood ilaa sideed boqol oo dabaabadood ama kaarayaale ay haysteen ciidamada masar baa xitaa ka tira badnaa ciidamada yahuudda reer bani israa'iil oo tiradoodu ay gaadhaysa laba boqol iyo lix iyo afartan kun oo ciidan oo masar oo keliya ay leedahay marka laga laga reebo ciidamada kale maaragtay suuriya ama urdun ama kuwa ciraaq uga yimi ama kuwa maaragtay carabta meelaha kale uga yimi marka ciidan tira badan ayay ahaayeen dhammaan dowladahaas oo dhan ayaa waxay isku bahaysteen inay dagaal ay qaadaan ay ku qaadaan markaa eh, dowladda dowlad kusheega maaragtay yahuudda eh, dagaalkii wuu dhacay sanadkii toddobiyo lixdankii bishii shanaad eh, ayuu dhacay subxaan allah wuu bilaabmay markaa dagaalkii waxaana dagaalka markii dambe loo bixiyey annaksa ah, waa lagu hoogtay moogtay dagaalka iyagoo intaasoo dowladada carabeed oo wada socday ayay haddana ku jabeen subxaan allah waxaana dhacday dabcan lix maalmood buu dagaalkuu socday gebigiisuba dhowrka maalmood ee uu socday idaacadihii carabta ama radio baa xilliga aada loo isticmaali jiray waxay aada u buunbuuninayeen in carabtii ay qabsadeen yani yahuuddii ay ku leefeen ay badda ku daadiyeen laakiin waaqica wixii ka jiray wuu ka duwanaa arrinta isla markiiba dowladda yahuuddu weerar halisa oo si qarsoodiya bay diyaaradahoodii waxay yimaadeen madaarka madaarada maaragtay subxaan allah masar ayay yimaadeen dabadeedna markay madaarkii yimaadeen waxa ay burburiyeen diyaaradihii masar sidoo kale diyaaradihii suuriya iyo urdun intiiba madaarka iyagoon ka kicin ayaa madaarka iyagoo yaalla ayaa lagu burburiyay waa diyaaradihii dagaalka ee ay masaaridu ku faanaysay ama islahayn ku dagaal gala ayagoo madaarka yaalla la burburiyey subxaan allah yacni airbortka madaarku waa airbortka hmm nacam ama gegida ay diyaaraduhu ka haadaan waayahay kadibna khasaarihii baa iska daba yimi subxaan allah lix maalmood oo keliyuu dagaalkaasi uu socday waxaa meeshii ka dhalatay in carabtii la jabiyo shan dowladood baa markaa meeshii ku jabay oo carbeed subxaan allah yahuudi baa gacantii sare yeelatay waxa ay qabsadeen yani sinai gobolkii masar ku taal masar ay lahayd gobolka sinai way qabsadeen suuriya waxay ka qabsadeen buuro waaweyn oo aad iyo aad u istaraatiijiya ah oo jowlaan la dhaho waa buuro dhaadheer oo yacni irtifaacooda ama dherarkooda uu gaadhayo kun iyo boqol iyo konton mitir yacni badda ka kacsan ama yacni dherarkooda uu intaa gaadhayo marka buurta haddaad istaagtid caasimadda yahuud ee tal abiib si toosa baa loo garaaci karaya madaafiicdu ay ugu dhacaysay marka meel istaraatiiji bay ahayd yahuudda markiiba qabsatay way la wareegtay subxaan allah sidoo kale yahuudda waxaa u suurto gashay maadaama carabtii la jebiyey in ay yacni soo galaan magaalada qudus ay qabsadaan bes masaajidkii masjid al aqsa ayagoo maaragtay qaylinaya guusha ay gaadheen oo qaylinaya weliba subxaan allah qaab ay ku jirto waqaaxanimo iyo maaragtay doqonnimo ay ka buuxdo iyo jees jees iyo maaragtay santaagnimo iyo kibirkoodii kibirkii yahuuddu ay ku jirto oo ay ku jeesjeesayaan muslimiinta ayay soo galeen markaase waxay leyihin diini moxamed walle raax moxamed iyo diintiisi way kudaysay bay leyihin markay gelayeen masaajidka masjid al aqsa ay markaa najaasinayeen walciyaadu billah waxay dhaheen moxamedun maat wa khallafa banaat moxamed wuu dhintay hablo yaryarna wuu ka tegey ha waa jees jeeskoodii markaase iyagoo qusliyaba waxay leyihin khaybar khaybar Ah, muslimiinta waagii hore waxay dhihi jirtay markii yahuuda la dagaalamayso khaybar khaybar ya yahuud jeyshu moxamed sayacuud marka maadaama la jebiyey dowladii carabeed ama dowladihii carabta ay jabtay jeesjeeskii bay bilaabeen oo khaybar khaybar annaga iminka khaybar waa idinka aargoosanna bay dhaheen calaa kulli xaal meeshii khasaare weyn baa ka dhacay waa lagu hoobtay subxaan allah dagaalkii maxaa kasoo baxay haddaba dagaalkaas toddobiyo lixdankii dhacay ee ay carabta iyo yahuuddu ka dhexeeyey ama dowladihii carabta madaxda uu ahaa iyo nimankii dowlad kusheega israa'iil wixii natiijooyin ka soo baxay kow waxaa weeyaan gebi ahaanba waxaa la burburiyey diyaaradihii masaarida iyo suuriyaankiiyo urdun wadanka urdun diyaaradahoodii dagaalka waa la burburiyey yacni saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan diyaaradood baa laga burburiyay iyagoo guud ahaan marka laisu geeya ay haysteen afar boqol iyo lix toban diyaaradood subxaan allah waxaa kaloo la burburiyay ciidankii masar boqolkiiba siddeetan yacni hubkoodii iyo saanadoodii dagaalka waa ku burburay goobta dagaalka waxaa ku shahiiday ama ku dhintay oo masaarida kaga dhintay ciidan gaadhaya toban kun oo yani ciidan abaa ku geeriyooday lix kun iyo boqol baa ka dhintay urdun kun askari baa ka dhintay wadanka suuriya yacni dhaawacuna xaddi ma leh dad fara badan baa ku dhintay markaa subxaan allah dagaalkaasi wuxuu keenay maadaama ay jabtay carabtii in falastiiniyiintii laftigoodina ay ka qaxaan beledkoodii dad ku dhow saddex boqol iyo soddon kun oo qof ayaa wadankii ka baxay yahuudi baa qabsatay dhulkii meel kastee ka baxaan yahuuddaa degaysay guri cusub ayay ka dhisanaysay intay burburiyaan guryihii reer falastiin ayay ka dhisanayeen maalin walba tuulay qabsanayeen sidaasay markaa sida cudurka kansarka ayay ugu fidayeen dhulka falastiin ee barakaysan waayahay dabcan waxaa sare u kacay ididiiladii iyo macnawiyaadkii iyo niyaddii yahuudda ayagoo jebiyey shan dal oo carabeed hal mar jebiyey iyadoo hal dowlad oo keliya ah subxaan allah waxaa hoos u dhacay xidigii eh, lalahaa wuu soo ifbaxay jamaal cabdinaasir oo dagaalkii ku jabay isagana waxa weeye gunta hoosu galay qowmiyadii carbeedna waxa weeye waxaa soo food saaray yani dhibaato badan ayaa soo food saartay waayahay waxaa dhacday markaa markii dee dadkii carbeed eh, iyo dadkii muslimiinta ay arkeen mudaaharaad fara badan ayay caasimadaha iyo beledkoodii ay ka dhigeen ayagoo kaga soo horjeeda jobkaas ay ku dhacay maaragtay dowladihii carbeed ku dhacay ay kaga soo horjeedaan kadibna markii ay nimankii madaxda dowladaha carbeed ay ka cabsadeen in ay ciidankaas ama dadkaasi ay eh, halisba ku keeni karayaan mansabkooda iyo jagadooda waxay u ogolaadeen dadkii inay camaliyaad fidaa'iya yacnii inay dadku ay ayagu iskooda u tagaan falastiin oo isqarxiyaan waa markii isqarxintu aad ay u badatay weeyaan dhulka filistiin marka hawshaasa halkaa ka bilaabantay subxaan allah yahuudi markii ay qabsatay magaalada qudus oo ay la wareegtay dabcan waa kuwii iclaamiyey oo dhahay markii hore qudus qeybta galbeed bay haysteen markii dambena qeybta bari bay ku qabsa ayay qabsadeen kadibna waxay soo saartay kiniisadii yahuuddu in magaalada qudus berigeeda iyo galbeedkeeduba ay tahay caasimad abadiya oo ay yahuuddu leedahay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin oo aan gorgortan siyaasadeed iyo wadahadal toona laga geli karayn waa niman powerle dabcan dee way ku guuleysteen mar hadday ku guuleysteen dee nin guulaystay iyo siduu u hadlaya weeyaan qaramada midoobay ayaa markii dagaalkii u dhammaaday waxay soo saareen iyaguna Eh, qaraar ay leeyihiin dowlad kastaba waa in madax banaanideeda la ilaaliyo iyo sidoo kale yahuuddu waa inay ka laabato dhul ay qabsatay dhul ay qabsatay waa inay ka laabato markaa dhulkii ay qabsatay lama cayimin bay dhaheen maxay occupied land ama ardan ixtallathu dhul ay qabsatay yacni waxa la yidhi dhulkay qabsatay waa maxay ha la cayimo waxay carabtu dhahay alif iyo laam adeer ku dar al ardi dhe dhulkii ay qabsatay yahuuddu dabadeedna dagaalkaba waxaa loo bixiyey dagaalkii iyo laamka waayo lama garanayo dhulkii la qabsaday waxay dhaheen meeshu waxbaa hoosiisba ku hoos jira waxbaa lagu lagu gelinaya dhul ay qabsatay dhulkay qabsatay waa kee ila falastiin oo dhan bay qabsatay lama dhihin dhulkii ay qabsatay waa inagoon idhaahna dhul ay qabsatay iyo dhulkii ay qabsatay dabadeedna doodu ay noqoto dhul iyo dhulkii dhul iyo dhulkii ha la cayimo oo ha la qeexa iyo yaan la qeexin subxaan allah laa ilaaha illa allah subxaan allah marka waxa weeyaan kuwii dhanka siyaasadda arrintaas iyaguna ka doodayeen oo wixii qaramada midoobay ay soo saartay ama sheeganaysay subxaan allah yahuuddi intaa kumay ekaanin dabcan awood badan bay ku yeesheen iyo saameyn badan bay yeesheen shan iyo tobankii bishii labiyo tobnaad ee kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii ayay weerar ay ku qaadeen wadanka urdun tuulooyin ama ku yaala eh, waddankaas shan iyo labaatan tuulo ayay weerar ku qaadeen ayagoo u adeegsaday hub mamnuuc ka ah ama xaaraanka ah adduunyada oo dhan in la adeegsado oo magaciisa la dhahdo nablam oo hub yacni halis ah oo ummadda halaagaya ayay adeegsadeen lix iyo konton falastiiniyiina bay halkaa ku dileen labiyo siddeetanna way ku dhaawacmeen dad ah, waxma yacni eh, waxba galabsanin oo guryahooda jooga oo qaxoontiya oo ku jira maaragtay xeryaha qaxoontiga ayay sidaa u galeen marka dad naxaya maaha yahuuddu dad maaragtay jixinjaxaya maaha dad ibni aadamnimo iyo insaaniyad yaqaana maaha ilaahay subxaana watacaala lacnad iyo inkaar ilaahay dusha ka saaray waxaa dhacday xisbigii aynu nidhi walciyaadu billaah xisbi baananu sheegaynay waa qolyihii maaragtay aynu nidhi waa fatax baa la dhihi jiray fatax fatax waa gruubkii uu hogaaminayey yaasir carafaad yaasir carafaad uu hogaaminayay kuwaas iyaguna camaliyaad bay bilaabeen ama muqaawama muqaawamaduna waa iska caabin ama waxay bilaabeen maxay inay iska caabiyaan yahuudda waxyaalo yani falal noocaas oo kale bay ka dambeeyeen subxaan allah arrintoodiibaa ballaaratay waxay u gudubtay inay diyaaradaha yahuudda afduubtaan marka xilligaa b o l baa la dhihi jira b o l waa xisbigii maaragtay xoreynta falastiin oo fatax weeyaan ayaa wuxuu bilaabay in uu yacni qafaasho ama uu afduubo diyaaradaha diyaarad yahuudeed ayuu iso ayay soo gelayaan subxaana allah dabadeedna way afduubanayaan marka xilligaa waxaa caanbaxay diyaarad kastoo yahuuddu ay leedahay waa la afduuman jiray subxaan allah marka fatax iyaga laftigooda xisbi islaamiga muu ahayn ama yani xisbi islaama muu ahayn asalkoodu markii uu soo bilaamayay haa axsaab siyaasadeed oo islaama ah waa ku bilaabantay laakiin waxa uu janjeereen iyaguna xagga calmaaniyadda ama xagga maaragtay eh, shuuciyadda iyo markisamka iyo afkaaro kaliya waxbay qaateen subxaan allah dagaalkii toddobiyo lixdankii ee eh, maaragtay carabta lagu jabiyey iyo maaragtay muslimiinta jabka weyni wuu soo gaadhay eh, dadkii muslimiinta ee caalamka islaamka ku noolaa waxa weeyaan markaa waxay yaqiinsadeen waa marka aynu dhihi karayno waa tallaabadii koowaad dabcan waa la jebiyey haa carabta waa la jebiyey laakiin waxay ahayd tallaabadii koowaad marka qofka dadka wax indhaindheeya ama dadka taariikh yahanada ah ee yaqaana maaragtay meesha ay ka bilaabanto xadaarad meesha ka bilaabanto waa sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo lixdankii markii la jebiyey ciidamadii dowladaha carbeed ee muslimiinta ah markii lasoo jebiyey halkaa waxaa ka bilaabantay kacdoon islaamiga ama muslimnimo ah ama dadkii inay islaamka jeclaadaan oo waxa ku kalifay waxay dadkii yaqiinsadeen oo ogaadeen in islaamka mooyaane ama diinta ilaahay mooyaane wax kale aanay guul ku gaadhaynin ha ilaahay oo aad u gargaartidood jihaad rasmiya ah aad geshidood ilaahay niyadaada jidka ilaahay u dirirtid mooyaane si kale inaanad ku guulaysanin qowmiyad carbeed baas shaqayn weyday yacni afkaartii calmaaniyadda ama secularismkee dowladda iyo diinta la kala saarayay ee dembiga iyo xaaraanta iyo kufriga ku dhisnayd oo dhan baa shaqayn weyday shuuciyadii iyo dadkii wixii ay qaanteen iyo hanti wadaaggii baa u shaqayn waayey dimuquraadiyad iyo raasimaaliyadii iyo maaragtay hanti udirirkii ama hanti goosadkii wixii oo dhanba way shaqayn waayeen marka eeg innaga caalamka islaamka waxaynu yaqiinsanay oo dadkii ay iska dhaadhiciyeen oo ay ogaadeen oo xaqiiqadii bay soo taabteen ah inaanay weligood guul gaadhayn iyagoo u gargaaray diinta ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala markaa halkaa waxaa ka bilaabantay kacdoon eh, yani waxaan dhici karnaa kacdoon ama towrad eh, xagga cilmiga oo dadkii a usoo laabtay xagga diinta waktiyada waxyaalaha cajaayibka wadamada carabta oo dhan iyo wadamada muslimka oo dhan dadku waxay ahaayeen dumarku xijaab may qabin a ah, dumarku may xijaabnayn sida waxay ahaayeen westerka ama reer galbeedka waxay may xijaabnayn raggu waxay ahaayeen yani ilaahay unbaa ogaa subxaan allah marka xilligaasay bilaabantay yani towradii xagga islaamka walidalik ba xataa wadanka soomaaliya iyo soomaalida guud ahaan oo dhan markaasi dadku waxay barteen islaamkiibay barteen diintii bay barteen qur'aankii bay barteen bay barteen subxaan allah marka dabcan haa waa la jibiyo carabtii laakiin haddana waxaa bilaabantay oo aan dhihi karaynaa xadaaradii islaamka oo haddana mar labaad soo kacaysa oo soo hinqanaysa waayo mustaqbalka islaamku uu leeyahay iyo muslimiintu ay leeyihiin mustaqbal nuuraya oo ifaya bay leeyihiin insha allahu tacaala sidoo kale waxay ogaadeen inaan carabi inaana carabi haddii ay isku koobeen carab oo dhaheen falastiin carab baa leh oo ay ka saareen yani sifadii islaamnimada markii ay ka saareen waxaa la ogaaday falastiin inuu islaam uu leeyahay islaamuna uu soo celin karaya qowmiyad carabeed ma soo celin karto qowmiyad soomaaliyeedna ma soo celin karto qowmiyad turki ahina ma soo celin karto tusaalaan idin siinaya matalan markii qudus la qabsaday salaaxuddiin alayubi baa furtay salaaxuddiin macarab buu ahaa maya nin kurdiye buu ahaa nuuraddiin maxmuud yuu ahaa ninkii dowladda aasaasayba raximah llahu raxmatan waasica wuxuu ahaa nin kurdiya buu ahaa cimaaduddiin zinki yuu ahaa nin kurdiya buu ahaa dowladda cuhmaaniyiintu macarab bay ahayn maya dad turkiya bay ahayn eg islaamnimo ayay dadku wax ku gaadheen heerkan ay ku gaadheen ma aha qowmiyad ma aha qabiil ma aha qaran soomaaliyeed ama yacni qaran carbeed ama qaran turkiyeed ama qaran eraaniyeed dadku islaamnimo iyo diinta ilaahay bay ku guuguulaystaan marka ilaahayna wuxuu guusha ku siinaya markaad jidkiisa u diriraysid ood ilaahay subxaana wa tacala kelimadiisa aad rabtid inaad sare u yeeshid oo diinta ilaahay aada u dagaalamaysid waay yahuuddu markii ay galeen baytalmaqdeska way gubeen masaajidkii masjid al aqsa way gubeen malcuuniintaasi sagaal iyo lixdankii kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii bishii sideedaad kun iyo labaatankeedii ayaa habaarqaba yahuudiya oo argagixiso ahaa ama xagjir ahaa oo magaciisa la dhihi jira wens michael oo ahaa yahuudi asalkiisuna kasoo jeeday australia kasoo jeeday ayaa dab qabadsiiyey masaajidka masjid alqudus marka qaybo kamida ah masaajidkaa gubtay dabcan muu wada gubanin qayb kamida ah gubatay qaybihii gubtay waxaa ka mid ahaa mimbarkii masjid alaqsa mimbarkii masaajidka masjid al aqsa mimbarkaas oo uu dhigay salaaxuddiin haddaad silsiladan la socotayna ninkii keenay ee dhisay mimbarkaasna wuxuu ahaa nuuraddiin zinki nuuraddiin maxmuud zinki raximahu ee ku arkaya nuurka ilaahay wax ku arkaya mustaqbalka ku fiirinayay ee mimbarka sii diyaariyey kadibna salaaxudiin markii uu furto waa kii mimbarka dhigay mimbarkiiba halkaa ku gubtay subxaan allah qeybo badan oo mimbarkii kamid a wuu gubtay waxoogaa wax kasoo hadhay ilaa iyo hadda madxafka masaajidka xaramka ayaan filaya inuu yaallo yani waxyaalo soo hadhay ilaa iyo sawradiisii mimbarkii ilaa iyo hadda de waad ka helaysaa mimbaru nuuraddiin maxmuud balena waa mimbar caana intaasoo boqoloo sanadood buu masaajidka ooli jiray masjid alaqsa dabcan markii ay gubeen yahuuddu ama qaybo kamida ka mida masaajidka masjid al aqsa ay dab qabadsiiyeen mudaaharaad baa ka dhacay caalamka islaamka madaxdii muslimiinta ama wadamadii carabeed wuxun bay ku ekaadeen inay cambaareeyaan cambaar baan u dirna bay dhaheen subxaan allah bay kaga ekayd laa ilaaha illa allah kadibna waxaa bilaabantay markaas xilligaa waxaa aasaasantay ururka islaamka ururkan islaamka aad maqasheen xiliyadaasoo aasaasmay waxaa haddana sii socotay howlihii kale ama camaliyaadkii ay ururadii falastiiniyiintu ay ku qafaalanayeen ama ay ku afduubanayeen diyaaradaha ay ku afduubanayeen markaa diyaarad israa'iil ay lahayd bay afduubteen waxay ku dejiyeen dhulka wadanka jazaa'ir ama algeria loo yaqaano taasoo ay yahuudduna ka cadhootay dabadeedna saddex toban diyaaradood oo lubnaan ay lahayd ayay maaragtay madaarka magaalada bayruut ay ku burburiyeen sanadku marku waa ah kun sagaal boqol labiyo toddobaatankii ayaa waxaa geeriyooday ninkii la dhihi jiray jamaal cabdinaasir ee ee ka telinaya waddanka masar waxaa uga dambeeyay maxamed anwar saadaat ninka loo yaqaano nin caana ah isaguna saadaat dabcan saadaat markii uu qabsaday xukunka markiiba uu la wareegay waxaa dhacday xiliyadaas yacni dhowr howlood baa dhacay ra-iisul wasaarihii dalka urdun oo soo booqday magaalada qaahira ayaa shirqool lagu dilay sidoo kale ururka dilay ama sheegtay waxay ahaayeen urur la magaca baxay the black july aylul al aswad yacni juulaydii madoobeyd bay la baxeen sidoo kale waxa ay qafaasheen ama ay xabiseen maaragtay kooxdii yahuudda uga qeyb gelaysay dowladda yahuudda ama israa'iilku sheega kuwa la magac baxay uga qeyb gelaysay olombikadii ciyaarihii olombikada oo ka furmay magaalada munikhe waddanka jarmalka marka kooxdii ciyaartooydii ahaa subxaan allah ayaa qafaash ayaa la qafaashay markii la qafaashay ciidamadii jarmalku waxay isku dayeen inay soo badbaadiyaan intii ay isku dayeen in la badbaadiyo ayaa ciyaartooydii yahuudda halkaa lagu laayay subxaan allah dabcan anwar saadaat ama maxamed anwar saadaat ninka la dhaho markii uu masar uu la wareegay wuxuu si hoose markiiba heshiis uu ula galay waddanka suuriya waxaana heshiisku uu ahaa inay hal maalin ay weerar ku qaadaan dowladda israael oo meelihii laga qabsaday dee dabcan eh, saddexiyo toddobaatanki sadde sideed iyo lixdankii laga toddobiyo lixdankii ma la qabsaday gobolkii sinay ee masar ay lahayd iyo buurihii jawlan ee suuriya ay lahayd la qabsaday inay dib usoo qabsadaan marka yahuudu iyagaa sinay haystay arrintaasa markaa laisku ogaaday waayahay dagaalkaas markaa dhacaya waxaa loo yaqaanaa magaciisa dagaalkii lixda octoobar baa loo yaqaanaa dagaalkii lixda octoobar waayo lixdii octoobar ee sanadkii kun sagaal boqol saddex toddobaatankii ayuu dagaalkaasi uu dhacay ama dagaalkii tobanka ramadaan oo maalin tobankii ramadaanna way ku beegnayd ah, ramadaan markay toban ahaydna way ku beegnayd halkaa waxaa xilliga noolaa ninkii geesiga ahaa ilaah u naxariistay naxariistii janaala ka waraabiye ee melik faysal boqor faysal boqorkii faysal ibn cabdilcasiis ee ka telinayay waddanka sacuudiga wuxuu bixiyey dowladdiisu lix boqol oo milyan oo dollar bay masar siisay haa ay dagaalka iyo hawlaha ay uga qayb gasho wuxuu kaloo uu uu go-aansaday go-aankiisii cajiibka ahaa ee taariikhda galay oo ah in uu ka joojiyey shiidaalka iibinta shiidaalka uu ka joojiyey yahuudda iyo dhammaan dowladihii gacansaarka la lahaa yahuudda sida maraykanka iyo dowladihii kaleo dhan uu ka joojiyey arrintaasoo ku keenay adduunyada dhaqaala burbur iyo in dhaqaalihii uu wada burburo shidaalkiina uu hawada uu maro oo uu qaaliyoobo waana natiijooyinkii dagaalka ka dhacay markayn ka warramayna ayaan sheegi doonaa insha allahu tacaala waayahay waxaynu nidhi buuraha jawlan ee suuriya ay lahayd waxaa qabsaday yahuudda qabsatay waa meel aada u dheer buuradhaa dheer weeyaan oo istraatiijiya Eh, waxa weeyaan meesha istraatiijiga ah yahuuddu may filaynin in ciidamo suuriyaan ahi ay halkaas soo gelayaan ama ay kasoo agdhawaanayaan dabcan ciidamo israailiyaad israa'iiliyiina ayaa meesha joogay oo ilaalinay dhanka kale sinai waxaa ku yaala suways kanaal baa ku yaala suways kanaal ayaa ku yaala kanaalkaas oo isku xidha maaragtay dee baddii casayd iyo mediterranean seaga iyo badahaas isku xidha oo meel aad u istraatiijiya ahna halkaana waxaa la wareegtay yahuuda la wareegtay masar baana lahayd marka waxay dhisteen gidaar la dhaho ama derbi la dhaho berlof ayay ka dhisteen berlof waa maxay gidaarkaasi muxuu yahay waa gidaar la yaab leh wuxuu ka taagan yahay dhankan meesha maaragtay sways kanaalkuu ka taagan yahay dushiisa sare saliid baa lagu shubay ololeysa had iyo habeen saa u ololaysa marka qofkii kama boodi karo oo waa dee dab holcaya oo saliid holcaysabaa dusha gidaarka ka saaran waa kow mana dabaalan karo mana mari karo balliciisuna gidaarkaas waxa weeyaan laba boqol oo mitir baa balliciisu uu yahay subxaan allah gidaarka marka laga gudbo ama derbiga shishadiisa dhankiisan bariyeedna waxa ah meel ay ciid fara badan ay taageen oo ah sad sadkuna waa meel sida biyo xidheenkoo kale ah. meel biyo xidheena oo labaatan mitir oo ciid ah labaatan mitir oo balefiri ciid ah ayaa ay dhulka ka kacsanayd hoosteedana waxaa ahaa subxaan allah shan iyo soddon dhufays baa ahaa oo ay yahuuddu dhigteen madaafiicda lidka diyaaradaha ee maaragtay soo ridaya diyaaradaha hortooda mara iyo sawaariikhda maaragtay ay kula dagaalamayaan sidoo kale hareeraha maaragtay gidaarka baarleefna waxaa lagu soo weegaaray miinooyin miinooyin baa meel walbana la dhigay iyo eh, maaragtay silig siliguna waxa weeyaan waa silsilad eh, haddii ay cidi kasoo tallowdo subxaan allah eh, uu qaylinayo ama meesha ay isla qarxayso sidaas sida kadibna la ogaanayo in meesha cidi ay soo gashay matalan haddii kaare uu soo galo la ogaanayo markiiba in meesha lasoo galay deetana ay sidaa ku ogaanayeen ciidamada yahuud waaye markaa waxa yahuuddu sidaasay difaac la yaab labay halkaa ka gashay may malaynin inay masaaridu ay halkaa soo geli karto manay filaynin inay ciidamada suuriyaanku ay iman karaan buuraha jowlan waaya adu waxaa dhacday ciidamada suuriyaanka ayaa diyaarado iyo ciidamadii yahuudda ayaa diyaarado eh, eh, diyaaradihiibaa hawada sare isku laayay saddex iyo toban diyaaradoodoo suuriya ay leedahay baa badda ku dhacay dabadeedna suuriya waxay ka dalbatay masar in ay dedejiso qorshihii ay isla ogaayeen ee ahaa inay dagaal ku qaadaan dowladda yahuudda waayahay lixdii octoobar ee sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ayaa masar iyo suuriya ayaa si kadis ah oo aanay yahuuddu ogeyn aanay yahuuddu ogeyn ayaa maaragtay ay weerarka u qaadeen waxaana lagu beegay maalin ay yahuuddu ku jirto ciid iyagoo ay ciid ay tahay ciidamadoodu ay fasax galeen ayay ku beegeen deetana si kadis ah ayaa markiiba dagaalka loogu qaaday subxaan allah kadib dhankii masar xigay masar ciidamadeedii way galeen dabadeedna waxaa cajiib noqotay ciidamadii masar eh, waxay markiiba la wareegeen meeshii barlef muddo gaadhaysa afartan saacadood gudahood aaggiiba way la wada wareegeen subxaan allah yacni markii hore waxay dhihi jireen yahuuddu suurtagal maaha in halkan la qabsado ilaa waxaa qabsan karaya bay dhihi jireen yani madaafiic maraykanku uu leeyahay ama dabaabado ay dowladii midowga sofiyeed ay leedahay iyo askarta masaaridu intaasi hadday iskaashato unbaa la jebin karaya halkan daqiiqadaba kumay qaadan afartan saacadood gudahoodba ciidamadii masaaridu way ka tallaabeen gidaarkii barlef dabadeedna yahuuddii intii meesha joogtana way yaacday subxaan allah waayahay markii si yaroo fudud markiiba ay u jabtay yahuuddu oo looga saaray meesha ayaa waxaa dhacday ciidamadii baa isweydiiyey miyaynu sii wadnaa dagaalka oo saxaraha saynaay baynu cararnaa oo dabaabadaha iyo kaarayaashaynu qaadanaa mise qorsheheenu wuxuu ku ekaa oo keliya in aynu halkan aynu burburine aynu halkaa ku joogno marka dee dabcan maxamed anwar saadaad ninkii la dhihi jiray baa meesha madax ka ahaa wuxuu go-aansaday inuu ciidanka uu ay hore usii socdaan si ay u qabsadaan gobolka saynay oo dhan oo laga haysto yahuudda ay qabsatay xaaraanku haysatay dabcan ninkii maaragtay ahaa abbaanduulaha ciidankii abbaanduulaha u ahaa dowladda masar wuu diiday arrintaa wuu soo horjeestay wuxuu dhahay ciidamada masaaridu ma haystaan diyaarado wanaagsan oo dusha ka ilaalinaya ama ka difaacaya yahuudduna waxay haysataa ciidamo wanaagsan oo xagga maaragtay diyaaradda ama xagga jawiga ku wanaagsan oo inaga fiican diyaaradahoodi waynaga wanaagsan yihin adu ninkaa waa la dhegaysan waayey abaanduulihii ciidamada masaarida shee ninkii de madaxweynaha ahaa warkiisii baa socday ciidamadii waxay isku sii daayeen saxaraha sinai waayahay dhankan kale suuriya ayaa iyaduna sikadiis ah ila waa naga nidhi maalin ay ciid ay ku jiraan bay ahayd yahuuddu ayaa sikadiis ah iyaguna buurtii jawlaan ayay qabsadeen yahuuddii meesha joogtana way ka eryadeen way caydhsadeen marka dabadeedna yahuuddii waxay ku war heshay baarleef oo jabay iyo iyo meeshii jawlaan oo la qabsaday ciidamadii maara markaa ciidamadii yahuuddu waxay caawimo ka dalbadeen subxaan allah maraykankii maraykankii baa markaa saaciday subxaan allah maraykankii baa soo siya soo saaciday hawada sare ee yahuuddu waxay noqotay bridge ay u kala gudbayaan diyaaradaha maraykanka iyo yahuuddu waxaa la keenayay hub fara badan ayaa marba ayaa la keenaya iyo diyaarado sidoo kale maraykanku wuxuu ku saaciday xagga maaragta eh, technolojiyadda iyo miyo eh, subxaan allah iyo maaragta qamar sinaaciga ama dayax gacmeedka ayuu sawirra kasoo qaaday ciidamada masar iyo ciidamada eh, suuriyaanka uu kasoo qaaday qolo walba meeshay taagan tahay halkay marayso taaka taako ayuu la socodsiiyey ciidamadii yahuudda ciidamadii yahuuddu xagga diyaaradda way ama diyaaradaha ciidamada diyaaradaha ama ciidamaha ku duula diyaaradda wa wa way ka wanaagsanaayeen way ka wanaagsanaayeen xagga masaarida adoo calaa kulli xaal meel bay ka dhex baxeen waxay ciidamadii masaarida dhabarkoodiiba yimaadeen dabadeedna waxay burburiyeen sawaariikhdii lidka diyaaradahe masar ay lahayd saxaraha siinayna waxaa sii socday kaarayaal fara badan dhowr boqol oo kaarayaala yacni kumanaan gaadhaya intiina diyaaradihiibaa dushooda timi waa la burburiyey subxaan allah markii la burburiyey ayaa weliba diyaaradihii yahuuddu waxay yimaadeen magaalada ismaaciiliya ee ku taala dalka masar waxay isku dayeen inay qabsadaan dabcan ciidamadii way jabeen masaaridu way jabeen waa la jebiyey nimankii suuriyaanka ahaana markii ay ogaadeen in ciidamadii masar la jebiyey oo iyagu haystay buurtii jawlaan markii ay haystay ayay dib iskaga laabteen insixaab baabay sameeyeen dib ugurasho dib baabay iskaga noqdeen subxaan allah mar labaad ayay yahuuddu dib soo laba kaclaysay way ka adkaatay ciidankii masaarida iyo ciidankii suuriyaankaba subxaan allah waxay leeyihiin nimanka eh, saraakiisha ah ama nimanka maaragtay yaqaana eh, dagaalka eh, mutakhasisiinta ku ah xagga generaalada ciidamadu waxay leeyihiin haddii aan yahuudda kaalmo iyo garab aanu maraykanku siin lahayn way ku leefi lahaayeen masar iyo suuriya way ku leefi lahayd yahuudda falastina waa la xoreyn lahaa subxaan allah laakiin subxaan allah caawima ayay ka heleen maraykankii ay ka heleen calaa kulli xaal dagaalkii sidaas ayuu ku dhammaaday yahuuddii meeshii markii horeba ay haysatay bay dib ugu soo laabatay natiijadii maxaa ka dhashay marka maxaa meeshii ka dhashay waxaa ka dhashay kow horta waxaa carabtii waxaa galay iyo dadkii muslimiinta ididilo dawladdii la lahaa yahuud weeyaan cidima jabiso waa la jebiyey daqiiqado yar baa lagu jebiyey afartan saacadood gudahooday ku jebiyeen oo lagu leefay subxaan allah marka horta sheekadii iyo riwaayadii dhahaysay yahuuddu ma jabto halkaasay kusoo afxidhantay horta taasi natiijadii koowaad ee kasoo ifbaxday meesha ayay noqotay kow talabaad ee kasoo baxday meesha waxa weeyaan awoodda uu leeyahay shidaalkuna markaasuu soo ifbaxay oo melik faysal raximahullahu raxmatan waasica markii uu ka jaray maraykanka iyo dowladihii saacidaayay Eh, saacidayay yahuudda shidaalku wuxuu isku shareeray cerku isku shareeray foostadii boqolka dollar la siin jiray toddoba boqoloo dollar bay noqotay kambaniyadii baabuurta soo saari jiray waxay ku qasbanaadeen inay joojiyaan gebi ahaan baabuurta waxay soo saareen baabuur yar oo tayadooduna ay daciif ay tahay baabuurtii waaweynaaye lagu raaxaysay jiray gebi waa la joojiyey maraykanka gaadhi dhaqaaqaba waa la waayey leanna shiidaalkii baa laga goostay subxaan allah marka halkaa waxaa kasoo ifbaxay oo la ogaaday awoodda dhaqaalaha ama awoodda shiidaalku ku leeyahay adduunyada yacni dhaqaalihii dunida oo dhan baa burburay markii uu malik faysal raximahullah uu joojiyey shiidaalkii uu ka joojiyey maraykanka taasina natiijadii weeyaan ka dhalatay waxaa kaloo ka dhashay carabtii oo dabcan laga meeshii meelihii hore markii horeba laga haystay haddana laga qabsaday iyo meelo kaloo dheeraada weliba tuulooyin badan oo kale la qabsaday subxaan allah waxyaalahaas oo dhan baa meeshii markaa ka dhacay subxaan allah sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii muddo yarun kadib dagaalkaas dowladihii carabtu way isu yimaadeen waxay odagii la dhihi jiray yaasir carafaad u aqoonsadeen in uu yahay cidda matelaysa ama cidda rasmiga ah ee matelaysa matelaysa shacabka reer falastiin ama dowladda falastiin matelaysa ayay u aqoonsadeen marka carabtii markaa waxay u jilicday mar haddii de dagaalkii ay xal weyn ay ku keeni waayeen inay xagga mufaawadaadka ama xagga hadalka ama doodaha xagga siyaasadda ama Eh, dhankaa inay u janjeedhsameen xaggaasay u janjeedhsameen iyagoo adeegsanaya eh, qaramada midoobay iyo waxyaalaha ururadaas caalamiga ah subxaan allah waxyaalaha cajaa'ibka waxaa ka mid a sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii bishii koob iyo tobnaad sagaal iyo tobankeedii ayaa ninkii masar ka talinayay ee anwar saadaad uu aaday ama uu siyaartay dowladdii yahuudda ee colaaddu ay ka dhexaysay masar subxaan allah wuxuu ka degay magaalada tal abiib ee yahuudda caasimada u ah waxaa halkaa kusoo dhaweeyey habaarqabihii yahuudda haystee manaaxin baygan ayaa halkaa kusoo dhaweeyey oo ahaa kii nuugay caruurtii muslimiinta ku leyn jiray eh, dayr yaasiin aynu kasoo warrabnay habaarqaba buu ahaa wixii uu galabsaday ilaahay aakhiriyo ifkaba allaha kaga jareen kaa manaaxin baygan baa soo dhaweeyey subxaan allah dabcan ninkii dhammaaye hoggaaminaya carabta oo dhan ee masarba haystay ayaa yahuuddi heshiis la gelaya arrintaas waxay keentay in uu ku yimaado carabta kala furfur iyo midnimadoodii inay hoos u dhacdo qowmiyaddii carabta iyo sheekadaasna way istaagtay qowmiyaddii iyo sheekadiiba way istaagtay subxaan allah israa'iilna aad bay arrintaa ugu faraxday saadaadna anwar saadaad iyo maaragtay manaaxiin baygan waxay bilaabeen heshiis dabcan ay daryeelisay dowladda maraykanku sanadkii ku sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii ayaa heshiis baa la galay heshiiska caanka ee la magacbaxay wey cam david cam david ayaa la galay heshiiskaasi wuxuu markaa kamid mid ahaa qodobadii lagu heshiiyey maraykanka markaa madax ka ahaa ciddii heshiisinaysay yahuudda iyo masaarida waxaa la isla afkartay in gobolkii sinai ee masar ay lahayd in masar dib loogu celiyo halka magaaladii khaza oo ay masar gacanta ku haysay wixii markaa ka horreeyey dagaalkii sideed iyo afartankii wixii ka horreeyey iyo masar ay gacanta ku haysay kullu haadaa waxa weeyaan way diid khaza way u diideen khaza waxaa qaatay yahuudiiba haysata ilaa iyo haddana way haysataa gobolka saynaan ee masar baa dib loogu soo celiyey sidoo kale heshiis nabadeed iyo waxbaa la gaadhay subxaan allah carabtii markaa waxay bilaabeen nacayb ka dhane dowladda masaarida waayo nimankii colaada ahaa ee dee yahuuddii baad heshiis la gashay marka ururkii ururkii dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ayaguna way kasoo horjeesteen heshiiskaas sidoo kale jaamacadda carabta way kasoo horjeesatay ilaa masar waxaa laga saaray jaamacadda carabta laga saaray markii hore jaamacadda carabta iyagaba matelaysay oo magaalada qaahira baa xarun u ahayd waa laga bedelay magaaladii qaahira tunis baa la geeyey masarna waa la eriyey oo laga saaray jaamacadda carabta iyadoo loo arkayo inay tahay khiyaano qaran oo uu ku kacay anwar subxaan allah xiliyadaa waxaa soo baxay sidoo kale ururo kale oo islaamiga sida xamaas oo kale markaasi soo baxday sheikhi axmed yaasiin raximahullah iyo rag kaloo fara badan baa aasaasay ururo badan baa xilliyada aasaasantay waxaa kaloo bilaabantay dagaalkii eeraan iyo ciraaq saddam xuseen ayaa wuxuu weerar wuxuu ku qaaday eeraan sideed sannadood dagaal lagu hoobtayoo eeraan iyo maaragtay sacuudigu ay wadeen ay wadeen subxaan allah taasna yahuuddu way ka faa'iideysatay leanna yahuudda waa maxay danteedu danteedu waxa weeyaan inay carabta iyo muslimku madaxa iskula jiraan ayada intaasaa dan u ah waayo waa laga aamusaya lama arkayo dee laba qaylo dhexdood baa aniga quudkaygu ku jira laba qaylo markay laba qof isku qayliyaan aniga labadaa qofee isku qayliya quudkaygaa ku jira <laughs> yahuuddu waa sidaa ilaa uu bariga dhexe markay dagaal uu ka dhaco way nastaan markaasay raaxaystaan subxaan allah markay carabtu isu soo dhawaataa ama dowladaha islaamkuna waxa weeyaan subxaa allah khawf iyo argagax iyo cabsi baa u timaada sanadkii kun yahuuddu waxay ku kaceen yacni xasuuq adduunka oo dhan uu ka yaabay xasuuqii qarniga ayay ku kaceen waa xasuuqa loo yaqaanay laga fuliye sabra washatella sabra washatella waa meel xarumo xeryo qaxunti oo ku yaalay lubnaan ku yaalay oo dadkii falastiiniyiinta markii beledkoodii falastiin laga soo eriyey dadkii intoodii badneed xaggay yimaadeen lubnaan bay yimaadeen lubnaanna waa jaar bay la tahay falastiin markaa qaxoonti xeryihii qaxoontiga ayay dadku halkaasi inta badan yimaadeen markaa yahuuddu intay yimaadeen ciidamadoodii soo kaxaysteen iyo ciidamo kale oo kristaana oo lubnaan joogay waayo lubnaan qaar nasraano ciida ka badan baa ku nool wixiibaa iskaashaday xeryihii qaxoontiga ee dadkii muslimiinta reer falastiin meesha sabra washatela la dhaho xasuuq xun bay ka geysteen siday dadka u galeen lagagama sheekeen lagama sheekeyn karo dumarkii oo dhan bay kufsadeen tii ay arkaanba way kufsanayeen subxaan allah oday weyn hadday arkaan way dilayeen jidhkiisana muthla bay ku sameynayeen way jarjarayeen carruurta yaryarna way jarjarayeen waxaa tusaale haddaynu soo qaadinay ilmo yar siday u galeen intay madaxa ka gooyeen ayay madaxii halkaas saareen hilibkiisii intay gacmihii gacantii iyo labadii lugoodba ay gooyeen ayay graan sida granta saa intay usoo wareejiyeen hilibkiisii ayay madaxna bartanka saa u saareen qaabkaasi muthla ugu sameynayeen caruurtii yarada muslimiinta ahaa iyo dadkii waxma waxma eh, yani birmageydada ahaa caruurtiibay laayeen oo bay laayeen oo odayaashiibay laayeen oo dhallinyaradiibay laayeen oo wax oo dhan bay laayeen yacni wax caqliga bani aadamka geli karaya may ahayn waxay meesha ku kaceen adduunka oo dhan ayaa ka argagaxay sida wax u laynayaan ilaa iyo hadda haddaad aragtid eh, sabra washatella eh, qaabkii ay dadku u galeen waayo film sawiradii laga duubay iyo videoyadii ilaa iyo hadda waad waad helaysaa waad argagaxaysaa siday dadka u gelayeen ama ay u leynayeen yani wax laga sheekeyn karaya maaha wax laga sheekeyn karayo ma ah gabadh uur labaa imanaysaa subxaan allah wuxuu ku dhufanayaa uurka halkaasuu kaga dhufanaya uurku kaga dhufanayaa si ilmaha yar iyo yaduba hal mar ay uga baxdo moogtay naftu uga baxdo markay dhibatana hilibkeeday googoynayeen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxaa majsaradaas iyo xasuuqa waxaa ka dambeeyey habaarqabihii aliel sharon dabcan aliel sharon anigu waan soo gaadhay beri dhaweyd buu ka ahaa ra-iisul wasaare dowladda israa'iil uu ka ahaa nin buuran ayuu ahaa wuu dhintay iminka subxaan allah ilaahay baa ku ciqaabay adduunyada yacni intaanu dhimanin sanawaad ayuu mayd iska ahaa maydna wuu ahaa waanu noola subxaan allah wixii uu galabsaday ilaahay ha kula xisaabtamo kolleyba ilahay uu kala xisaabtamayo subxaana watacaala habaar habaarqabahaasaa ka dambeeyay waayahay ehm, ra-iisul wasaarihii yahuuddu markii waxaasi ay dhacday oo manaaxen began la dhihi jiray oo isna habaarqabo kale ahaa wuxuu dhahay ehm, isagoo maaragtay faallo ka bixinaya xasuuqii ka dhacay sabra washatelle wuxuu dhahay waa xayawaano dadkan waa xayawaano laba lugoodle buu yidhi subaa waa xayawaano laba lugood leh hmm. subxaan allah ehm, calaa kulli xaal hawshii sidaase u dhacday dadkii falastiiniyiinta waxay ogaadeen inay carabtii de dabcan dhowr dagaaloo la galay oo carabtii way ku fashilantay markaa dadkii falastiiniyiintu ayagaa iskooda isu abaabulay mudaharaadyo fara badan oo kasoo horjeeday yahuudda waxyaala badan bay dhigeen rabshado fara badan waxyaalo fara badan waa kuwii dhagxaanta qaatay subxaan allah ee la dhici jiray kaarayaasha la dhacaya ilaa iyo ilmo yar arkaysaa intuu dhagax qaato kaara weyn waxa weeyaan saa ugu tuuraya marka waxyaalaha cajaayibkae ka dhacay dhulka falastiin wax bani aadamku ay sifayn karayaan maaha caruurtaa yaryaree falastiiniyiinta ah subxaan allah geesinimadooda iyo shajaacadooda laga yaabaya gabadh islaan weyn inan yar dhammaantood waxa weeyaan intay soo qaataan dhagxaan yaryari qurux iyo waraf yar ayaa nin madfac kusoo tuuraya inta kaga horta ayay kaga hortegayaan subxaan allah madfac soo tuuraya saaruukh iyo nuclear ayay kaga hortagayaan fa subxaan allahi alqaadir fa subxaan allahi alqaadir lilwahaab wallahi wa wax lala yaab sagaashanaadkii waxaa bilaabantay haddana sadaam xuseen baa wuxuu weerar ku qaaday kuweyt waa kii qabsadayba kuweyt buu ayuu rabay inuu kuweyt qabsado marka dagaalkii khaliijka iyo ciraaq baa dhacay oo halkaasna carabtu mar labaad bay ay ku kala qaybsameen qolo taageersan saddam xuseen iyo qolo maaragteen taageersan wadamadii khaliijka ha ayay noqodeen deetana saddam xuseen nin khatara buu ahaaye markii uu arkay in ay carabtu ay ka ay u badan yihiin maxaad la gumaysanaysaa dabcan kuweyt wuxuu dhihi jiray anigu falastiin baan xoreynaya markaasuu madaafiic buu ku tuuray yahuudda dhowr madaafiic buu ku tuuray waa kii waanu ku faali jiray wuxuu dhihi jiray anigu waxaan ahay ninka carab ee keliya ee ku tuuray yahuudda intaasoo gantaal ku tuuray bal car hal nin oo carabta ka mid ah car ha ku tuuro yahuudda buu dhihi jiray madaafic ha ku tuuro <laughs> subxaan allah calaa kulli xaal meeshii adigu dhibaata dhacday carabtii laftigoodiibaa burbur baa dhex yimi subxaan allah yahuudduna intaa waxay wadeen al istiitaan istiitaanku waa maxay waa beledkaagii aad iminka deganayd aad degan tahayba intay kaa saaraan oo laga eriyo ayaa yahuud ka imanaysa midowgii soufiyada xilligaa burburay ayaa qabsanaya dhulkii deetana way fadhiisanayaan subxaan allah halkaas waxaa markaa waxa weeyaan ilaa iyo hadda way socotaa sheekadaas waa sheekada qaabka ay kula wareegeen eh, falastiin waa inaginadhi sida kansarka ay u fidayaan subxaan allah calaa kulli xaal waxaa bilaabantay haddana mudaaharaadkii faraha badanaa subxaan allah dhanka kale yaasir carafaad dowladdii e, maadaama aynu nidhi waa loo waxay carabtu u magacaabeen inuu yahay ninka keliya matelaya dabcan dowlad buu ku dhawaaqay isagoo tunis uu jooga waa la ictiraafay dowladdii dowlado fara badan oo kale ayaa adduunka ka ictiraafay dowladda iminka filistiin ee jirta dee waa ninkii asaasay weeyaan Ehm, halkaasi marka xaaladii soo gaadhay subxaan allah ehm, wixii kala dhacay waxay ahayd subxaan allah lubnaan laftigeedana dagaalo sokeeya baa ka dhacay oo ehm, nasraanadii iyo dawaa'iftii kale kala duduwanaa kooxo kala duduwan waayo lubnaan waxaa degan nasraano iyo shiico iyo sunniyiin baa degan waxaasoo dhan dagaalo sokeeyo ehliya baa meeshii ka dhacay subxaan allah yacni dagaalo fara badan oo bariga dhexe ka dhacay baa jira subxana kullu hada waxay saameynaysay magaalada qudus iyo in in badan maaragtay waxba laga qaban kari waayo arrintii qudus laga qaban kari waayo waxaa kaloo soo baxay xisbigii maaragtay shiiciga ahaa ee xisbullah la dhaho oo kuwii dagaalka dagaal baa dhex maray xisbullah iyo dowladda israa'iil marka aduu calaa kulli xaal xisbullah oo ay taageerayso iiraan wuxuu ku guuleystay in uu fashiliyo dowladda yahuuda xisbi yar oo keliya ayaa fashiliyey oo ay iska celin kari waayeen dabcan dagaalkii dhex maray xisbullah iyo dowladda israa'iil aynu u nimaadna maanta eh, dabcan silsiladii waan soo wadnay walilahi alxamdu maantaynu soo gaadhnay ama aynu nidhaahno qarnigeenan aynu nool nahay maanta waxa weeyaan yahuudda eh, dabcan iyagaa haysta baytul baytilmaqdeska oo gumaysanaya iyo guud ahaan dhulka ee filistiin oo dhan wixii dhacay waxay ahayd markii ay eh, bishii kooiy tobnaad lixdeedii baan filayaa inay ahayd labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa habaarqabaha aan siyaasadda waxba ka aqoonin ee maraykanka trump la dhaho ayaa wuxuu u ictiraafay in dowladda israa'iil caasimadoodu ay tahay qudus ay tahay dabcan kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii ayaa congresska maraykanka loo bandhigay wuu diiday ma sanad kasta waxaa loo bandhigi jiray ninka madaxweynaha ka wadanka maraykanka lix bilood buu dib u dhigi jiray mar walba lix bilood buu dib u dhigi jiray marka trump ayaa markii dambe ku arrintaas yacni ku dhacay in uu arrintaa uu saxeexo waanu saxeexay arrintaasi markaa waxay keentay waxay keentay in caalamkii islaamka ay mar kale dadkii ay dib ay usoo eegaan oo ay caalamka islaamka oo aada u kala tafaraaruqsanaa oo la isku diray oo balaayo dhex gashay oo iyagii is cunay oo ilaaway magaaladii qudus ee barakaysneed ilaaway oo faraha ka qaaday dhulkii barakeysanada falastiin ayaa mar kale haddana waxaa bilaabantay ididiile cusub oo casan takrahu shay-an wa huwa khayrun lakum waxaad dhici karaysa arrin aad necab tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala khayrba uu ka dhigo marka arrintii trump uu ku kacay waxaabay noqotay anigu markii aan qiyaasay khayrbaabay u noqotay dadka muslimiinta isla markiiba waa kii maaragtay madaxweynaha turkiga ilaa xifdiyo rajab dayib ordagan isugu yeedhay dadkii dowladaha muslimiinta gaar ahaan ururkii islaamka dad badan baa yimi madax fara badan ayaa timi dabcan iyadoo la tuhmayo waddanka sacuudiga iyo imaaraadka iyo morocco oo aan iyagu yacni si fiican aan uga soo qeyb gelin ama madaxdoodu aanay imanin laakiin guud ahaan dowlad kastoo muslimiinta ka midaba ah cid baa matelaysa ugu yaraan marka go-aan baa kasoo baxay ahaa inay iyaguna u ictiraafsan yihiin qudusta bariyeed bay dhihiin qudus oo dhan wallaahi cabsi baa weli jirta subxaan allah dabcan annagu waxaan rabnay inay dhahaan falastiin oo dhan waxaan u ictiraafsannahay iyo dhulka qudus dhulka yahuud ay xaaraanta ku haysato o dhan falastiin baa le inay go-aanka noocaas oo kale inuu kasoo baxa baan rabnay laakiin ugu yaraan wixii aad rabtay hadii aad weydo wixii laga maarmi waaye baa la yeelaa marka ugu yaraan waxay soo saareen yani go-aankii ahaa in qudusta bariyeed ay tahay caasimad u tahay dhulka baraysan ama dowladda falastiin ay u tahay arrintaas oo eh, yahuudduna ay ka cadhootay kadibna eh, dowladda masar iyo turkiga waa kuwii qaramada midoobay geeyey go-aan in laga soo saaro ugu dambeyn golaha guud ee loo dhan yahay ayaa boqol iyo sideed iyo labaatan dal soo may ahayn ayaa boqol iyo sideed iyo labaatan dal ayaa waxay saxeexeen in falastiin dowladdaas ay qudus qudusta bariyeed ay tahay caasimada falastiin oo ay yahuudduna xaaraan ay ku haysato subxaan allah taasoo ahayd eh, yani guul u ahayd guul baan anigu arkaya inay eh, ahayd run ahaantii subxaan allah trump oo qaylidaya oo lahaa waa weeyaan dowlad kasta oo codaysa waxaan ka goosanaynaa mucaawinada aan siina ayaanu ka goosanaynaa waxyaalahaasoo dhan ku qaylinayay indhihiisoo shan iyo tobana ayaa boqol iyo sideed iyo labaatan dal oo weliba kuwii ay saaxiibada ahayn ay isugu dhawaayeen ayaa waxay ku dhaheen bannaanka maradeer waxa uu codeeyey yahuudiya maraykanka oo markii horeba deewatay iyo toddoba dal oo meel ay qariiradda adduunka kaga yaallaan baan la aqoon meel ay qariiradda adduunka kaga yaallaan baan la aqoon ayaa uu cadeeyey kullu haada waxay ku tusinaysaa in siyaasadda maraykanku ay fashilantay waxaana fashiliyey ninkan balaayada ah ee north kuriya ka soo baxay ama kuuriyada waqooyi ninkaasi wuu dulaystay waa kim jon un kim jon un wuu dulaystay dalka maraykanka subxaan allah wuxuuna ku tusayaa yacni taariikhda waxbaa laga faa'iidaystaa waxbaa laga faa'iidaystaa taarikhda eeg dowladdaa yar ee aan qariirada adduunka inay ku taalla iyo inay jirta iyo inaanay jirinba aan la aqoonin yaa magaca u yeelay siday awoodda ku heshay markii ay military samaysatay hubka nuclearkana ay heshay nin balaayo aho kim jong un la dhaho cid walba waxa weeyaan maraykanka u bedheedhiya markay heshay firi maraykankii way dulaysatay maraykankaoo muddo labaatan sannadood cid la hadashay la waayey oo dowladii sofiyeedka oo burburtay maaragtay dowladii eh, markii hore eh, midoogii soviyeed oo dabcan eh, awooddii labaad adduunka ka talinaysay ahayd xilliga markii ay burburtay maraykankaoo keliya kusoo hadhay isagunba ahaa ninka keliya ka taliyay iminka waxayna tusinaysaa waxaan adduunka ka dhacaya waa isbedel la yaab labaa ku socda adduunka waxayna arrimahaasoo dhan inoo sheegayaan in adduunku isbedelayo oo sidii hore ee adduunka loo yaqaanay wax badan ay isbedelayso quwaddii xagga dhaqaalahu in isbedelayo xaggii milatarigu isbedelayo maraykanku uu hoosta gelayo waa ujeedaan china iyo hindiya iyo ruushyo iminka waxbaa socda subxaan allah kullu haada waxay noo sheegayaan in isbedel uu dhacay iyo sidoo kale xikmadana waa laga helaa xitaa dadka waalwaalan xikmadda waa laga qaataaye ilaa kim john un ayaa xikmadda laga qaadanayaa ninkaa balaayada ah ee maraykanka aamusiye dullaystay maraykanka waay inahaa markaynu kusoo koobno silsiladeenni waxaan wax ka tilmaamayna haddaba yahuuddan aynu ishayno ee dhulka ilaahay ee barakaysanee filistiin xaaraanta ku qabsaday ee dadka laynaya ee daalimiinta ah maxay rumaysan yihiin horta yahuud ictiqaadkoodu waa maxay markaan ictiqaadkooda ka warrabno aynu wax ka sheegaynaa sidoo kale mustaqbalka yahuudda iyo dadka muslimiinta insha allahu tacaala yahuuddu maxay rumaysan rumaysantahay horta yahuuddu waxay rumaysan tahay kitaabka bibaleka ayay rumaysan yihiin kutaabka bibleka ha rumaysnaadaan bible baa dee dabcan la yidhaha iyagu tawraad ba u yaqaanaan tawraad ama tuura ayay dhahaan shanta kutub ee ugu horeysa bible oo genesis iyo maaragtay la genesis waxaa la dhihi jiray orthodox maxay ahayd genesis iyo subxaan allah leviticus numbers ka shanta kitaaba ugu horeeya ayaa ay u yaqaanaan inuu ayay u yaqaanaan tawraat kitaabkii tawraad ee nebi muuse calayhi salaam ayay u yaqaanaan kuwaasay rumaysan yihiin iyo adigu qeybta hore bibalku laba qaybood buu qaybsamaa qaybna old testament baa la qeybna new testament cahdigii hore iyo cahdiga dambe cahdigan hore yahuudda leh cahdiga dambena waxaa leh nasraanada waaye kaasay rumaysan yihiin sidoo kale waxay rumaysan yihiin kutubo kaloo fara badan waxay rumaysan yihiin kitaab la dhaho talmud talmud talmud waayo waa kutubo talmuud la dhaho laba qaybood buu isna u qaybsamaa qayb la dhaho mitna iyo qayb kaloo la dhaho isna jamaara jamaara iyo mitna mitna waa maxay mitna waxa weeyaan waa hadallo iyo xikmado laga soo guuriyey nebiyada siday sheegteen iyo culimadoodii ama culimmadii reer bani israa'iil laga soo guuriyey ayaa lagu qoray meesha waa un matalan towraad waa hadalkii ilaahay oo kale matalan waa sida qur-aankooda kale yaga weeyaan talmuudna waa axaadiistuyoo kale marka mitna waa sidii axaadiista oo kale gamarana waa maxay ama jamaara kan la dhahdaana isna waxa weeyaan waa axaadiistaas ku qoran talmuud iyo kutubta maara wixii ku qornaa tawraad ayuu sharaxayaa oo culimmadooda qoray waxyaalo fara badan buu dee dabcan ka warramayaa qisooyin fara badan iyo asaadir wuxuu ka waramaya axkaam fara badan yacni waxyaalo aynaan u baahnayn inaynu mawduucayna kaga hadalno marka kutubadaasay horta rumaysan yihiin ictiqaadkoodu waa maxay maxay ilaahay ka rumaysan yahuudu dabcan yahuuddu waxay sheegtaan iyagu inay ilaahay rumaysan yihiin keligii inuu yahay waxayna u yaqaanaan ilaahay yahuwa yahuwa way ugu yeedhaan ilaahay subxaana wa tacaala ah, yahuwa waxaana jira eh, koox kristaan ah oo dhanka oo yahuudiyoobay waxaa jirta kristaan yahuudiyoobay oo loo yaqaano jehovahs witness kuwaa jehova witness loo yaqaanana iyaguna ilaahay waxa magaciisa u yaqaanaan yahuwa ama jehova jehova ayay u yaqaan ama yahowa ilaahay saasay ugu yeedhaan waayahay haddaba ilaahay subxaana wa tacaala maxay yahuuddu ka rumaysantah ha ilaahay waxay ka rumaysan tahay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin subxaana wa tacaala ilaahay baa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahane bal waxay yahuuddu ilaahay ka rumaysan tahay aanu aagno waxay rumaysan yihiin inuu ilaahay horta seexday rumaysan yihin a habeenkii buu seexdaa maalintiina wuu shaqeeyaa walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ilaahayna wuxuu qur-aanka ku leeyahay allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm ilaahay hurdana ma qabato caajis iyo wahsiga hurdada kasoo kasoo horreeyana ilaahay ma qabato yahuuddu waxay ina leedahay ilaahay wuu seexdaa habeenkii walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin maalintiina wuu shaqeeya wuxuu bartaa kitaabka towraadkuu bartaa bayna dhaheen wuxuu la ciyaaraa xuut weyn oo badda jooga buu ayuu la ciyaaraa walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin wuu ooyaa wuxuu ka murugaysan yahay inuu shacabkii la doortay oo shacabka la doortay waayo ashacbu lmukhtaar shacabka la doortay waayo waa yahuudda ayaa isu taqaana shacabkii la doortay inuu eryey ayuu ka cadhaysan yahay waa bakhayl ilaahay ayay dhaheen walciyaadu billah kutubtooday ku qorantay iminkay ku qorantay kutubtooda dabcanna ilaahay baa subxaana wa tacaala waxaasoo dhan inaga waramay qur-aanka waxay dhaheen wa qaalat ilyahuudu yadullahi maqluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu yahuuddu waxay tidhi buu ilaahay noogu sheegay qur-aanka inay inuu ilaahay uu yahay bakhayl ama gacantiisu ay xidhan tahay ilaahay wuxuu dhahay ereyga ay dhaheen awgeed ayaaba lagu lacnaday oo naxariista ilaahay lagaga dheereeyey kufrigii iyo gaalnimadoodii weyaan walciyaadu billahi rabbilcaalamiin waxay rumaysan yihiin inuu ilaahay nin uu yahay nin uu yahay oo markay ka sheekeynayaan sida kutubtooda towraat ay ku sheegeen ama bibleka anigu waaban akriyata waxa weeyaan anaaba ishayda saaray waxay ka sheekeynayaan markuu nebi aadam iyo iyo xaaskiisii xaawa markii ay eh, nebi aadam uu cunay geedka uu cunay ayaa wuxuu maqlay nabi aadan baa wuxuu maqlay gam gam gam gam wax dhulka lugeynaya beertii dee jannadii dhex lugeynaya deetana wuu arkay wuxuu waxa ahaa ilaahay buu ahaa ilaahay baa wuxuu lugeynayay jannada gam gamtaa ku hayo ordayay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ilaahay shaksi ama qof bani aadama bay ka dhigeen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxa kale oo ay sheegeen yahuuddu ilaahay baanu ka magan galnaye in uu nebi yacquub calayhi salaam uu la dagaalamay ilaahay habeen dhan ay wada dagaalamayeen musaaraco walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin wallahi anaa taana ishayda saaray oo arkay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ilaahay sidaasay u galeen ama ictiqaadka ilahay ka rumaysiin waa noocada walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin yahuuddu waxa weeyaan ee waxay rumaysan yihiin inuu nabi ciise uu yahay dajaal dajaal inuu beenaale yahay bay rumaysan yihin walciyaadu billah nebi ciise ma rumaysna saa awgeed waxay nabi ciise u yaqaaneen wiil zine ku dhashay bay u yaqaanaan maryamo waxay ku tuhmeen zinadii ilaahay baana quraanka aanka inoogu sheegay ilaa iyo haddana way akhriyaan ma ka joojiyaan waayo waa diintoodii ictiqaadkooday ka mid tahay rukniga diintooda uu ku taagan yahay weeyaan arkaanta iimaankooda ka mid tahy walciyaadu billah inay nebi ciise lacnadaan oo ay caayaan ay ku sheegaan inuu qayrulsharci u yahay ilaahay baana quraanka aanka inoogu sheego waa kii ilaahayna allah subxaana wa tacaala markuu ka warramayay waxyaalaha yahuudda lagu lacnaday wa qowlihim calaa maryama buhtaanan cadiima wixii lagu lacnaday waxaa ka mid ahaa in ay maryama ay been abuuradkii weynaa ay ka sheegeen ilaa iyo haddana kutubtooda ku qoranta wayna ku hadlaan kiristaanka oo maaragtay nabi ciisena wiil ilaah u rumaysan iyagoo ogo arkayabay ayay ilaahooda caayaan ay ku dhahaan kayrulsharci weeyaan haddana yani caqligu markuu ku maqan yahay kiristaanka iyo bal ilaah ban idku dhariyo eg ilaahoodii bay caayayaan waxay doonaan ka sheegayaan iyaguna kaalmo iyo saacidaad bay u fidinayaan wax lala yaabo weeyaan waa kaaf iyo kala dheeri waayahay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin yahuuddu waxay rumaysan tahay walciyaadu billahi rabi alcaalamiin in wiilka yahuuda la dhaho yahuuda waayo waa wiil uu dhalay nebi yacquub oo asbaadda ka mid a ah. asbaadka soo garan maysaan asbaadku waa qur-aanka ilahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala bima unzila cala ibrahima wa muusa wa ciisa may bima unzila cala ibrahima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaad asbaaddu waayo waa carruurtii u dhalay nebi yacquub dabcan caruurtii nebi yacquub uu dhalay yahuuddu waxay rumaysan tahay inay nebi ahaayeen wiil uu dhalay nebi yacquubo yahuuda la dhaho yahuuda la dhaho waana meesha magaca ay ka wataan yahuuda looga bixiya ama iyagaa isula baxay yahuuda ah, iyagaa isula baxay yahuuda halkaasay magaca ka wataan ayaa waxa dhacday waxayna leeyihiin wiilkaasina waxa weeya nebina wuu ahaa dhegeyso nebi buu ahaa walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin wuu sinaystay bayna dhaheen walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin yuu ka sinaystay xaaskii inankiisa xaaskii inankiisa ayuu ka sinaystay marka waa insect maxaa dhihi jira incest waa zinada maxramka dad maxramkaaga maxramkiisuu ka sinaystay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin markaasay weliba wiil laba wiiloo mataanaa bay u dhashay faris iyo saara haa gabadhii taamara la dhihi jiray baa u dhashay anaaba iisheeda saaro akhriyey oo kutubtooday ku qoran tahay tawraadka kuway ku sheegaan ee kitaabka genesis loo yaqaanaa bay ugu qorantay tahay subxaan allah wiil buu dhalay faris la dhaho faris waayo faris wuxuu dhalay nabi aad nebi daawuud oo waxa weeyaan kasoo farcmay waxaa ka farcmay nebi daawuud iyo maaragtay nebi sulaymaan iyo nebi ciise siday sheegeen marka nebi ciise iyo maaragtay nebi daawuud iyo nebi sulaymaan intuba waxa weeyaan aabahood waa nin waxa weeyaan xumaan ku dhacay oo wiilkaa ibnu sinada baa dhalay bay dheheen in faris la dhaho walciyaadu billahi rabi alcaalamiin walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waa mid ka mid mida ah nebiyadooda ugu waaweyn ayo xaaraanta iyo beenta ay ku tuhmayaan waana kadib iyo beentooda iyo buhtaankii yahuudda weeyaan waa buhtaankii yahuudda walciyaadu billah waxay ku tuhmeen nabi haaruun calayhi salaam inuu caabuday sanam oo uu ahaa ninkii u sameeyey yahuudda sanamkii markii nabi muuse calayhi salaam uu aaday arbiciina laylatan afartankii habeen markii uu nabi muuse uu maqnaa saamiri baa sameeyey ilaahay quraanka aanka wuxuu inoogu sheegay saamiri baa cijliga sameeyey ya waxaan dhaheen maya haaruun buu ahaa haaruun laftigiisi walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin waxay sheegteen yahuuddu malcuuniintaasi inuu nebi nuux alayhi salaam khamri uu cabbay markii uu cabbayna maryaha uu dhigto uu qaawanaadu suuqa cararay walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin unduruu see u galeen nebiyadii ilaahay subxaana wa taala ilaahay baanay u naxayn ilaahay baanay subxaana wa tacaala aanay waxay ka sheegayaan aanay markaa waxa weeyaan aanay u aaba yeelaynin nabiyadiina ka waran iyo dadkii saalixiinta ahaa nabi nuuxna waxaasay ka sheegeen walciyaadu bilaahi rabi alcaalamiin yahuuddu waxay rumaysantahay ilaahay baynu ka magan galnaye in ay sugayaan waxay sugayaan oo caqiidadooda ka mid a ah masiix dabcan anagu ka muslim ahaan waxaan rumaysanay masiix wuu yimi masiixu wuxuu ahaa nebi ciise calayhi salaam a inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuul allah masiix waa rasuulki waa rasuulki ilaahiy nabiyullahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaati watasliim yahuuddu nebi ciise way diiday marka waxay dhaheen masiix baanu sugaynaa masiixaasi wuxuu imanayaa bay dhaheen adduunyadu waa toddoba kun oo sannadood ah, toddoba kun oo sannadood marka waxay dhaheen kun kunka sannadood ee ugu dambeeya ayuu imanaya dabcan toddoba kun oo sannadood intay tirsanayeen toddoba kunba waa la dhaafay <laughs> adduunyadu malaayiin sannadood bay jirtay laakiin yani waxay kutusinaysaa akhtaada kutubtooda ku qoran qaadaadka kutubtooda ku qoran adduunku toddoba kun oo sannadood maaha dee uu ka badnaa malaayiin sannadood buu dhulku jiray subxaan allah marka waxay dhaheen kun kun toddobada kun kunka ugu dambeeya ayuu imanayaa masiix ayagu hay waana nin boqora wuxuu xukumayaa dhulkao dhan caasimada wuxuu ka dhiganayaa magaalada qudus waa nin cadaalad buu dadka ku dhaqayaa dameerkana wuu fuulaya haddaba markii aan fiirinay ila nebi ciise masiix ahaa oo masaaya ahaa oo kii yahuudda loogu ballan masiixa imanaya nebi ciise buu ahaa markay ka gaaloobeen masiixanay sugayaan waayo waa masiixu dajaal waa masiixu dajaal dajaal bay sugayaan walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin masiixu dajaalna nebigeenna wuxuu inoo sheegay in toddobaatan kunoo yahuudda yahuudda reer bani eh, reer eh, magaaladii eeraan ku taallay so reer bani safua maxaa la dhihi jiray magaalada magaceedi yahuudda eh, reer bani asfahan ay raacayso ayuu nabigeena inoo sheegay cidda ugu badanee ugu horeysa raacaysan waa yahuud markaa eh, yahuuddu ciddan ay sugaysa waayo waa masiixu dajaal dajaal cawar ayay sugayaan dajaal cawar bay nin balaaya u yaqaanaan walciyaadu billahi rabi alcaalamiin waayahay dhulka falastiin ay sheegato ee dhulka falastiin ay haystaan intaasoo keliya ma aha dhulka ay rabaan inay qabsadaan yahuudu waxay kutubtooda ku qoran ama ay sheegtaan in ay rabaan inay qabsadaan laga bilaabo webiga furaad ilaa iyo webiga niil ah, ilaahay baa na siiyey bay dheheen oo waxay kutubtooda waxaa ku qoran inay sheegteen inuu ilaahay isu muujiyey abram abramna waa nebi ibraahim ba u yaqaanaan oo markaa uu ku dhahay waxaan ku siinayaa ibraahimow caruurtaada waxaan siinayaa inta u dhaxaysa webiga furaat iyo niil markaa yahuuddu falastiin oo keliya ma rabto waxay rabtaa dunidan oo dhan inay qabsato waxay rabaan in ciraaq ka bilow ilaa maka ilaa madiina ilaa sacuudiga ilaa yeman adduunkaasoo dhan ilaa masar ilaa suudaan aagaba inay qabsatay rabtaa sidaa awgeed yahuudda calankeeda layn dheer laba layn ayaa layna halkan uu ku yaalla layna xaggan uu ku yaala xagga dhexdoodana waxaa ku taalla xidigtii laynkaasi waxay la dheheen waa webiga furaad laynkan kalena waa webiga niil xidigtuna waa maxay waxa weeyaan waa xidigtii nabi daawuud bay dheheen marka yahuuddu damacoodu maaha falastiin oo keliya inay qabsadaan ee damacoodu waxa weeyaan caalamka islaamka inay qabsadaan waayahay waxaa kaloo yahuudda caqiidadooda ka mid ah ay dib u soo celiyaan dhismaha haykalkii haykalku waa maxay haykalku waa macbudkii wax lagu caabudi jiray oo laga burburiyey oo waxaa burburiyey bukhtanasar baa burburiyey waxaa kaloo burburiyey yani nimankii roomaankaha baa burburiyey marka iyagu waxay sheegtaan yahuuddu in waxa waajib ah oo caqiidadeyda ka mid a ah, in masaajidkan qudus la burburiyo deetana meesha laga taago haykalkii yahuudda laga taago ilaa halkaa haykalka yahuudda laga taaga mooyaane masiix ayagu iman maayo marka waa caqiidada ay rumaysan yihiin sidaa awgeed ayay maalin walba waxay isku dayaan inay burburiyaan masaajidka oo gunta hoose ka qodeen masaajidka way qodeen way qodeen way qodeen keliya imika waxaa u hadhay dabayl yaroo timaado masaajidka ku dhacda deetana uu dumo dabadeedna ay ka taagaan haykalkii yahuuddu ay rabtay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin taasna waxay ka mid tahay haykalka may heleen may haykalku waa dhismaha meeshan ay wax ku caabudaan ayaa dhismahan baa haykal loo yaqaanaa dhismaha ay wax ku caabudayaan ayaa haykal loo yaqaana haykalkana markaa ama dhismahana waxay rabaan inay ka taagaan goobta uu ka taagan yahay masaajida masjid al aqsa marka waa inay burburiyaan masjid al aqsa sidaa awgeed waa kuwii dabka qabadsiiyey waayo caqiidadooda waxaa ka ah inay masjid al aqsa ay burburiyaan sidoo kalena ay meesha markay tirtiraan ay ka taagaan dhismihii haykalka loogu yeedhayey ee ay iyagu sheeganayeen waayo masaajidka ama haykalka ay leeyihiin ilaa masjid alaqsa halkaa la burburiyo oo haykalkaa laga taago masiixoodu iman maayo taasna caqiidadooda weeyaan walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin saa awgeed bay mar walba ugu kakan yihiin oo ugu kulul yihiin masjid laqsa iyo muslimiinta iyo colaada weyn ay u hayaan waayahay waxaa kaloo ay rumaysan yihiin wax le shamcadaan shamcadaanku waa wax mushamac dab uu ka baxayo oo madaxa ay saartaan oo shamcadaan oo laambada shamac weeyaan waaba shamac weeyaan shamcadaankaana waxaa la dhigayaa bay dhaheen qudsul aqdaas markay dhisaan dhismahoodan weyne haykalka ayaa meesha mixraabka masaajidka soomaaha meel mixraab oo uu ku tukado uu ku tukado imaamku halkaasoo kale ayay u yeelayaan deetana shamcadaanka ayay markaa saarayaan dabcan shamcadaankaay sheegayaan ay leeyihiin waanu saaraynaaye originalka ahaa wuu ka lumay markii uu ka lumayna subxaan allah mid bay samaysteen iminka maraykanka yaalo dahab ay ka sameeyeen kiina uu lumay way baadi doonayeen waxaa kaloo ka mid a ah caqiidadooda inay dib usoo celiyaan taabuudkii taabuudku waa maxay taabuudka ilaahay baaba qur-aanka ku sheegay waa markii taabuudku waa sanduuq waa sanduuq sanduuqa waxaa ku jiray marka ilaahay baa qur-aanka taa ku sheegay subxaana wa tacaala ilahay baa inoo sheego wuxuu dhahay fiihi sakiinatu min rabbikum waxaa ku ku ahaaday maaragtay taabuudka waxaa ku jira naxariis ama sakiina ama deganaansho ayaa ku helaysaan iyo sidoo kale waxaa ku jiray mima taraka aalu muusa wa aalu haaruuna taxmiluhu lmalaaika waxyaala ka mid ah waxyaalihii ay ka tageen nebi muuse iyo nebi haamuruun oo sanduuqa ku jira oo ay malaa'igtu soo xambaarayso ayaa qisadii daaluut iyo jaaluut qisadii qur-aanka ilahay nooga warramayay ayaa malaa'igtu ay keentay marka sanduuqa waxaa ku jiray kitaabkii nebi muuse tawraad ahaa ushii nebi muuse calayhi salaam iyo maryo uu lahaa nabiyullahi haaruun calayhi salaam waxyaala maaragtay aathaartii labadaa nebi calayhim asalaam ayaa ku jiray markaa way waayeen taabuudkiina taabuudkii mar haddii ay waayeen way raadinayaan way raadacaynayaan ilaa iyo hadda waxay leeyihiin dagaal meel mar mar aanu dagaal aanu galno dagaal weyn oo halisa markaanu galno ayaanu taabuudka helaynaa dabadeedna Eh, waxaan ku soo celinaynaa ciidamada yahuudi baan dib ugu soo celinaynaa waa yahay yahuuddu waxay isu taqaanaa inay yihiin shacbullahi almukhtaar shacabki ilaahay uu doortay ah, the joson people bay dhahaan waa dadka ilaahay uu doortay dadka kale wax alaale waxa soo hadhodhna waa xayawaano waa umiyiin walciyaadu billahi rabbilcaalamiin waa xayawaan wax alaale waxa soo hadhay sidaa awgeed dhakhaatiir dhakhtarka wanaagsan wuxuu daweyn karayaa unbay leeyihiin yahuudda akhtarada maaragtay masaakiinta daciifka ah xayawaanada ayay daweynayaan xayawaanaduna waxa weeyaan wax allaaliyo wixii aan yahuud ahayn yahuudna weligaa ma noqon karaysid oo yahuud waxaanad u noqon karayninba asalka haddaad rabtid inaad yahuud noqotid oo aad diintooda gashid oo aad tidhaahdid waa diinti ilaahay waa kitaabkiibaan qaadanaya maba noqon karaysid weligaa yahuud ma noqon karaysid abidka waayo wayna hooyadaa yahuudiyadaat waa dhalasha yahuudiyadu yahuudnimadu waa dhalasho markaa diintooda yahuuddu ma faafiyaan weligood yaabidkood ma faafiyeen tiradooda way yarta waa shan iyo toban milyan adduunyada ma faafiyeen diintooda waayo waa loo dhashaa yahuudinimada buu ku leeyay waa shacbullahi almukhtaar waa shacabki ilaahay uuna doortay dadka inta kaleo dhan naartay gelaysaa annagana waxa weye jannadaan gelaynaa arrintaana ilaahay baaba qur-aanka ku sheegay iyaguna kutubtooday ku qoreen ilaahay wuxuu dhahay waqaalat qaalat alyahuudu wnasaara wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara waxay dhaheen qofaan yahuudi ahayn ama nasraano ahayn jannada geli maayo ilaahay wuxuu dhahay tilka amaaniyuhum taasi waa yididiiladooda ama waxay iska rajaynayaan qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin bal waxaad ku dhahdaa nebi allow burhaan burhaankiin iyo daliilkiina noo keena waa war beena weeyaan ilaahay subxaana wa tacala warkaa muu soo dejinin ee ayaga gacmahooda ku samaystay weeyaan markaa waxay rumaysan yihin waxaa ka mid ah inay yihiin iyagu shacabkii ilaahay uu doortay iyo naxnu abnaa ullahi wa axibaauh ilaahay subxaan wallaahi qur'aankani waa mucjiso wallaahi aladi laa ilaha illaa huwa waa mucjiso waxan ay shacbullahi almukhtaar waxay ku qorteen kutubtooday ugu taallaan meel aanay dadku akhriyin ayay ku taallaan ilaahayna wuu ka warramay waxay qarsadeen ayuu ilaahay uu soo saaray iyagu waxay dhaheen shacbullahi almukhtaar shacabkii ilaahay uu doortay baanu nahay chosen people baan okay ilaahayna wuxuu inoogu sheegay qur-aanka inay dhaheen naxnu abnaau llahi wa axibaa'uhu annagu waxaanu nahay carruurta ilaahay iyo kuwii uuiyo kuwii uu jecla ilaahay waaye kullu haadaa ilaahay wuu fashiliyey subxaana wa tacaala waaye waxaa kaloo ka mid a diintooda waxaa ka mid a rumaysan yihiin in kitaabkooda tawraadka inaan la taabanin haddii qof aan yahuudi ahayn uu isku taabto wuxuu mudanayaa ciqaab ayuu mudanaya waa la ciqaabaya walciyaadu billah okay oo maxaa la ciqaabay maalan waxaan ku qancay diinta yahuudda kitaabkana kitaab ilaahay baan u rumaystay ma ma geli karaysid dee diinta yahuudda saaad u geli karaysaa waa loo dhashaa diinta yahuudde sidaa awgeed kuwa xabashiya oo etobiyaana oo dhahay ortodogos baanu nahay ama yahuud baanu nahay oo madow ayaa israa'iil bay tagaan sida yahuuddu ay u gasho malin way addoonsadaan subxaan allah leanno asal kuwa yahuudi ma noqon karo qof aanay iyagu aqoonsanin mooyaane subxaan allah markaa way laayeen yahuud flasha wax la ayaa jirta waa yahuudda madow dadka sheegtay in diinta yahuudda madow ay aaminsan yihiin wayna iyagana ma rumaysna mana ictiqaadsan inay yahuud rasmi ay yihiin waxaa ka xaaraan yahuud inay cunto cuntada muslimiinta iyo cuntada yahuud cuntada nasraanada ma cunaan waa ka xaaraan waxay dhaheen waa wathaniyiin waxaasoo dhan waaba wathaniyiin ilaahay baana ciqaabaya bay dhaheen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxa u banaan iyaga dhexdooda waxaa xaaraan ka ah inay ribada kala qaataan ribadu waa ka xaaraan iyaga dhexdooda laakiin inay ribo kula dhaqmaan dad yoga aan yahuudda ahayn waa u bannaan tahay inay ribo kula dhaqmaan waxaa u bannaan in ay dadka dhacaan wax allaali wixii aan yahuud ahayn in ay dhacaan sida maaragtay inay qish iyo xaaraan ay wax kaga cunaan waxaa u banaan inay kufsadaan si aawadeed caqiidadooda waxaa ka mid a ah in gabadh kas wax gabadh a ah, yacni aan yahuudiyad ahayn inay kufsadaan waa waa xayawaanad wuu kama mid aha dee ilaahay ilaahay uu doortay kamama mid aha waa xayawaanad weeyaan marka waa la kufsanaya sidoo kale ninka waxaa u bannaan inuu dilo qof kastoo aan yahuudi ahayn noocu doonaba ahaadee wuu dilayaa wuuna xadaya xoolihiisa boob buu ku qaadan karaa ribuu ku qaadan karaa kufsibuu ku qaadan karaa dil buu ku qaadan karaa bilowquu ku qaadan karaa waxaasoo dhan way u bannaan tahay waa waayo annaguna shacabka ilaahay uu doortay baanu nahay iyo carruurta ilaahay baanu nahay bay dhaheen dadka kalena waa ummiyiin ilaahay baana taana qur-aanka inoogu sheegay ha muxuu ilaahayna dhahay subxaana wa tacaala waxay sheegeen laysa calayna fi lummiyiina sabiil ummiyiinta ummiyiintu waa wax alaaliya wixii yahuud ahayn annagu jidnagu ma leh waxa weeya wax e, garna gasho iyo garnaga baxdaa ma leh ayay aaminsan yihiin walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxau aaminsan yihiin ilaahay baanu ka magan galnay inuu ilaahay ka shalleeyay inuu abuuray afar shay ilaahay baa shallaynaya oo murugoonaya bal eeg ilaahay sida uu subxaan allah kufrigooda iyo gaalnimadooda malaacinta waxay dhaheen ilaahay baanu ka magan galnaa ilaahay wuxuu ka shalleeyey afar inuu abuuray kaldaaniyiintii kaldaaniyiintu waxa weeyaan waa dadkii deganaa ciraaq ee layn jiray yahuudda uu ka murugooday bay dhaheen iyo ismaaciiliyiinta ismaaciiliyiintuna waa carabtii oo ku abtirsatay nabiyullahi ismaaciil kaana uu ka murugooday waxaa kale uu ka murugooday inuu abuuray sharka walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxaa kale uu ka murugooday bay dhaheen inuu in la eriyey yahuudda la eriyey talmuudkay ugu taallaa walciyaadu billah waada min kufrihim waa gaalnimadoodiiyo wixii lagu lacnaday ilaahay uu ku lacnaday subxaanahu wa tacaala nebi yacquub been bay ka sheegeen waxay dhaheen isaga iyo maaragtay hooyadiibaa waxay khiyaameeyeen nebi isxaaq oo aabihii ahaa nebi yacquub aabihii yuu ahaa nebi isxaaq nebi isxaaqi odaguna waayeele buu ahaa weyn dhabeele bay ina dhaheen taana anaaba akhriyo iyo kutubtooday ku taallaa towraadka ay ku sheegeen ama bible waxay dhaheen nebi yacquub calayhi salaam hooyadii maaragtay oo rifqa la dhihi jiray ayaa waxaa la dhashay nebi yacquub wiil ay walaala ahayn ama mataana ahayn ciisuu la dhihi jiray ciisuu baa alaabaa loo diray waxbaa loo diray deetana waxaa heshiiyey eh, yacquub iyo hooyadii deetana waxay khiyaameeyeen aabbahooda nebi isxaaq ahaa deetana waxaa barakadii qaatay nebi yacquub deetana waxaa isku dhacay ciisuu iyo yacquub ciisuu iyo yacquubna waxayna dhaheen waa laba ninoo mataana ah labadoodu ina nebiye ahayn laba nebiyo islaynaya nebi yacquub wax khiyaamanaya nebi isxaaqoo la khiyaamaynay unduruu ilaa kufrihim gaalnimadooda eeg walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baynu ka magan galnay waayahay waxaa ka mida weliba waxyaalaha kutubtooda ku qoran ee rumaysan yihiin ee ay nabiyada ilaahay ku gafaan kullu haada waa beentooda de waa kadib iyo been weeyaan sababtana waan idin sheegi doonaa waxaasoo dhan uga jeedaan waxa weeyaan waxayna dheheen nabi daawuud calayhi salaam isaguna gabadh buu jeclaaday qurux badan oo baadshaal iyo wax saasa magac saasa lahayd deetna ninkii qabayoo uuriyaan la dhihi jiray ayuu askarta ayuu u diray faranta horuu geeyay si uu dhinto oo nebi daawudna uu guursado gabadhaa kale quruxda badanle markuu dhinta ninkaas walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin markaasuu weliba nabi daawudna xumaan buu ku dhacay iyo zino oo intaanu ninkaa dirin markii hore xumaan ama gogol buu la wadaagay gabadha taana anaaba indhahayga ku akhriyo arkayba walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin maxay uga jeedaan nebi daawud saasay u galeen wiil uu dhalay nabi daawud waxay dhaheen walaashii ayuu kufsaday ama xumaan uu kula kacay kadibna wuu eriyey walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin nebi ibraahim waxay ka sheegeen dhegeyso nebi ibraahim xaaskiisii saara masar bay aadeen markay masar aadeen walciyaadu billah ay masar aadeen waxa aynu taarikhda inagu ku naqaana islaamka inuu nebi daawuud xaaskiisii ay fircoon uu fircoonku uu qabsaday iyagu waxay dhaheen maya maya ibraahim baa intuu soo qaaday xaaskiisii saara ayuu wuxuu u geeyey hadyad ahaan fircoon ugu geeyey deetana fircoon baa wuxuu ogaaday in xaa gabadhan uu qabo ibraahim deetana fircoon baa wuxuu canaantay ibraahimo wuxuu dhahay war gabadha haddaad qabtid maxaad aniga igu dhiibaysaa hadiyad ahaan fircoon baa wuxuu ka daahir noqday oo ka wanaagsanaaday nebi ibraahim hal haadaa yucqal suurtagal ma tahe waxaas walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin waay waxyaalaha kale ee la yaab ka leh oo aanu akrinay oo la yaab kale kutubtooda ku qoran waxa weeyaan sida nebi luut iyo labadiisii hablood ee uu dhalay ay uga been sheegeen waxay dhi labadii hablood ee uu dhalay baa khamri bay siiyeen nebi luut wuu yacni wuu sarkhaamay habeenkiiba u tageen uur bay qaadeen carruur bay u dhaleen laba qabiil oo ka soo jeeda carruurtaa zinada ah baana hebel iyo hebel ah oo yahuudda ka tirsan laa ilaaha ila allah maxamed rasuulu llah wallahi waa wax lala yaab wiil uu dhalay nebi yacquub calayhi salaam oo isna ay kaga been abuurteen oo robin la dhihi jiray oo robin ayaa isaguna nebiyaduu ka mid ahaa bay dheheen dabcan waxaynu nihi carruurtay nebi yacquub uu dhalay oo dhan waxay sheegeen inay nebiye ahaayeen al asbaad bay ka mid ahaayeen asbaadii marka ninkaana way ka been abuurteen subxaan allah waxay dheheen isna wuxuu markaa waxa weeyaan uu xumaanuu la wadaagay xaaskii uu qabay nebi yacquub oo aayadii ahayd ayuu xumaan la wadaagay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wallahi waa wax lala yaabo ilaahay subxaana wa tacaala baynu ka magan galnay kufrigood iyo gaalnimadooda kullu haada waa maxay ujeeddadu waa maxay ujeeddadu waxa weeyaan wa yaqtuluuna alambiyaaa bikayri alxaq nebiyada ayay dilaan iminkay dilayaan nebiyada waxaan xaqdarro ahayn macnaha waxay ka sheegaan waxa aan xaq ahayn waxay ugu talagaleen inay ku banaystaan zinada waxay ugu talagaleen inay ku banaystaan khamriga waxay ugu talagaleen inay ku banaystaan kufsiga waxay ugu talagaleen inay ku banaystaan dhaca iyo bililiqada iyo xaaraanta waayo nebigiibaa saa ku kacay adigana maxaa tahay miskiin aduma nebi baa tahay subxaan allah nebigii lagu dayanayay baa xumaanta noocaasa ku kacay adigu maxaa tahay marka waa maxay waa maxay ujeedada marka nebiga sidaa loo geliyo marka ilaahay saa loo geliyo mana anta adigu addoon yar maad ahayn markuu nebigii ama ilaahay uu sidaa uu ku kacayo walciyaadu billahi rabb alcaalamiin marka ujeedadu wax kale ma ahe waxa weeyaan way ku banaysanayaan xaaraanta beenta waxay ugu talagaleen inay ku banaystaan xumaanaha iyo wixii ilaahay uu xarimay waxaana u daliila kullu haadaa aayad qur-aana buu ilaahay kusoo koobay ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ilaahay totaly marnaba xumaanta dadka ma faro faxshaha iyo xumaanta ilaahay marnaba dadka ma faro subxaana wa tacaala qof xunna ilaahay ma doorto oo qof xuno xumaani ay ka dhacayso oo dembiye waaweyn intuu galay kabaa'ir galay ilaahay marka horeba ma doorto in allah ilaahay wuxuu doortaa qof wanaagsan oo ilaahay wuu og yahay mustaqbalkiisu doortaa uu nebiye ka dhiga marka nebiyadaasoo dhan waxa wey way kaga been abuurteen way ka been abuurteen waa kada kadibkoodii iyo beentoodii weeyaan diintoodu waxaa weeyaan shacaa'irteeda waxaa ka mid a ah in ay salaad bay tukadaan saddex salaadood bay tukadaan yahuud salaad ay subaxa hore tukadaan oo shaxaariid la dhaho mid ay tukadaan duhurka ama xilliga maaragtay bartamaha maalinta oo manxa manxama la dhaho manxa la dhaho iyo mid ay gelinka dambe tukadaan oo la dhaho cabrit waxyaalaha maalmaha ay qiimeeyaan waxaa kamid a ah maalinta sabtida waxay sheegteen walciyaadu billah ilaahay wuxuu abuuray lix maalmood buu ku abuuray dhulka iyo cirka lixda maalmood maalinta axaddii buu bilaabay maalinta jimcana wuu dhameeyey yahuuddu waxayna dhaheen anagu maalintaa sabtida ma shaqaynayno waayo baa markii la yidhi waxay dhaheen ilaahay baa nastay ilaahay baa maalinta sabtida nastay oo ka nastay hawshii oo uu dhammaystiray adduunyada walciyaadu billahi rabbi ilaahayna wuu ka jawaabay arrinta yahuudda kutubtooday ugu qoranta saasanay ku dhaqmaan waa waxyaalaha ay maalinta sabtida ugu weyneeyaan sabaat bay dhahaan ilaahay qur-aanku inoogu sheeg wamaa masana min luquub ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala mananaan daalin caajisi wahsina nagumuu qabanin markaan dhulka iyo cirkaba abuurnay annagaa ku abuurnay lix maalmood dhulka iyo cirkaba daalnana muu asiibin yani caajisnana muu asiibin buu ilaahay dhahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sifada noocaasa ayay walciyaadu billaah ay ku sifeeyeen wixii ay galabsadeen ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariya waayahay waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha xaaraanta ah ee ay ku kacaan yahuuddu waxay yeelaan yahuuddu ilaahay baanu ka magan galnaye waxa u bannaan in ay khiyaameeyaan ilaahay baleeg ilaahay baa la khiyaameynaya walciyaadu billahi rabbi alcalamin waa khiyaamo ama xeelad farsamay keenayaan maalinta sabtida ah uma bannaana in ay shaqaystaan waay maalinta sabtida uma banaana waa kuwii dhahay ma shaqaysanayno waanu nasanayna waay marka maalinta sabtida inay caana cabbaan bay tusaale ahaan u baahan yihiin marka mid baa weel buu soo qaadaya meel madiimad weyn ama uh, weel weyn weelkan waaweyna caanaha lagu shubu soo qaadaya wuu soo walwaalaya wuu soo walwaalayaa isagu wuxuu iska dhigayaa midaan waxba ogeyn sac buu arkaya alla sacani muxuu yahay weelkiibuu soo qaadayaa deetana candhada uh, sacda ayuu iska hoos dhigaya isagoo isyeelyelaya oo iska dhigaya maaragtay si qof isyeelyelaya intuu iska dhigayo iska dhaqaaqay waay mid kaleo isyeelyelaya baa isla soo dhaqaaqaya haddana kii wuu iska tegay mid labaad baa isyeelyelaya soo dhaqaaqaya hmm, deetana saci hoostiisu wuxuu ka helayaa weel aha oo weel baa ku hoos jira candhada geele candhada saca way iska wuu lisaya wuu lisaya wuu lisaya wuu lisaya wuu lisaya wuu iska tegaya mid kaleo isyeelyelaya soo dhaqaaqaya allah oo caanaa ku jira meeshe dib buu la soo noqonaya deetana caanaan helnay bu leeyi <laughs> ilaah baan idinku dhaariyaa unduruu ilaa haa ulaa laa ilaaha illa waa isyaalyeel waa jees jees iyo khiyaanada ay wadaan dabcanna waa absolutely waa markii e, doofaarka laga dhigay ilaahay uu u bedelay subxaana wa tacaala doofaarka iyo daanyeerada markuu ka u bedelayay waa saas khiyaanadii bay ku kaceen waa tii oo kale waa khiyaanadii yahuudda walciyaadu billahi rabi alcaalamiin walidalik buu ilaahay wuu lacnaday waxaana lagu lacnaday carabkii nebi daawuud iyo carabkii nebi ciise lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama waxaa lagu lacnaday kuwan gaaloobay ee yahuudda reer bani israa'iil waxa ilaahay uu ku lacnaday carabkii nebi daawuud iyo carabkii nebiyullahi ciisa bnu maryama calayhim asalaam ayuu ilaahay uu ku lacnaday marka waa malcuunin ilaahay intaasoo jeer buu qur-aanka inoogu sheegay inay malcuunin yihiin oo lacnada ay ku socoto hadhiyo habeen oo habeen iyo maalin bay kusoo degto walciyaadu billahi rabbilcaalamiin yahuuddu diimo fara badan ayay leeyihiin diinta yahuuddu maaha hal diin oo keliya kumanaan diimood baa ku hoos jira diinta waxaa ka mid a ah ortodhogoska kuwa la dhaho ee ay kuwa maaragtay xabashidoo qaar ka mida ah ay haysato kuwa muxaafidiin la dhahaa jira kuwa islaaxiyiin la dhahaa jira way fara badan yihiin noocyo kala duduwan ayay leeyihiin waay haddii aan intaa kaga soo gudubna caqaa'idka iyo waxyaalaha ay rumaysan yihiin yahuuddu waxaynu wax ka faalloon doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo eh, mustaqbalka yahuudda mustaqbalka yahuudda insha allahu tacaala waayahay mustaqbalka yahuuddu waa maxay dabcan mustaqbalka yahuudda eh, ilaahayba subxaana wa tacaala meelo badan qur-aanka inoogu sheegay ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay in yahuudda markii hore uu ilaahay uu ku xukumay wa qatacnaahum umama ummada ayuu ilaahay ka dhigay subxaanah wa tacaala oo iyagoo hadda koox ummad dhan oo dee qowmiyad dhan ah ayuu ilaahay wuxuu ka dhigay ummado fara badan oo yahuuddu ilaahay midnimadii buu allah uu ka kaxeey ha midnimadii iyo wadajirkiibu ilaahay uu ka qaaday dabadeedna yahuudda waagii hore waxay qola waxay ku noolaan jirtay yurub jarmalka qolo kale ruushka waa absolutely sidii ilaahay noo sheegay qolo yaman bay joogi jirtay ilaa magaalada berbere qaar yahuudaa joogi jiray waagii hore ilaa magaalada berbere qaar yahuuda joogi jiray berigii ingiriisku uu haystay iyo wixii ka horreeyey oo dulinnimo ku noolaa oo la dhihi jiray waa yahuudda dhogorta leh ah, waayo dhogor dheer buu halkaa ku lahaan jiray walciyaadu billah markaa waa yahuuddu adduunkao dhan ayay saa ugu kala filiqsanayd waayo ilaahay baa wuxuu ku xukumay yahuudda wuxuu ilaahay uu ku xukumay subxaana wa tacaala uskunu larda dhul dega muu dhihin dhulka falastiin dega muu dhihin wuxuu ilaahay dhahay uskunul arda dhulka dega dhulku waa kee waa dhulkaasoo dhante dhul cayiman ma leh marka yahuudu dhul adduunka kuma leh ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay uskunu larda dhulka dega suuratu isra soo ari or suuratu isra soo akhri yahuudu dhul ma laha sida awgeed qaar baa waxay ku leeyihiin falastiin iyagaa iskale xaq bay say xaq ugu leeyihiin ilaahay baaba waxa weeyaan wuxuu leeyahay iskunul arda dhulka dega meelahaa ka dega adduunka dhulka dhul cayimankuma leh qolaba meel buu ilaahay u geeyay wa qatacnaahum umamaa ilaahay wuu kala jarjaray gebigoodiiba midnimadu buu u diiday subxaana wa tacaala waagii hore ilaa iyo maaragtay qiyaamu markuu qariibka uu noqdo ayuu alla isu keenaya subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay uu qur-aankiisa uu ku dhahay duribat calayhim addillatu walmaskana ilaahay wuxuu dushooda yeelay dulinimo iyo xaqiraad buu alla yeelay subxaana wa tacaala meel ay adduunka ku nool yihiinba ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas waxa uu hiilinaya ilaahay subxaana wa tacaala oo waa markay ilaahay jidkiisa kusoo laabtaan ilaahay wuu u hiilin karaa laakiin jidka ilaahay miyay kusoo laabteen kufrigii weynaabaabay ku dhaceen intoodii badnayd oo ilaahay bay ka gaaloobeen oo sifooyinkaa xunxun bay ilaahay ku sheegeen oo nebiyada ku sheegeen oo dadkii ku sheegeen oo cunsuriyad iyo maaragtay waxaan loo joogin bay ku kaceen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin iyo kufri iyo gaalnimo iyo shirk a iyo xumaan oo dhan bay ku kaceen subxaan allah marka ilaahay subxaana watacaala uma hilinayo waayo diintii saxda ahaydba ma haystaan ilaahay waxa kaloo uu dhahay waxablin min annaas ama dadka ayaa idin hiilinaya oo dadku waxay ugu hiilinayaan matalan hitler malaayiin buu ka laayay soo maha markii hitler uu laayay yahuuddu waa kuwii qaalayey ee baroortay waana la laayayey waana la gumaaday waa noo hiiliyay dhulha naloo sameeyey sidaasay maaragtay dowladihii reer galbeedku ay ugu naxariisteen taas awgeed ayay dowladihii maaragtay reer galbeedku ay ugu naxariisteen laakiin asalku waxa weeyaan dhul adduunka kuma le dhul adduunka kuma laha marka waxoogaa dadku waa u helin karaan maraykanka iyo maaragtay ruushku waxoogaa saaciidada way siin karaan ilaahay baaba inoo sheegay وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ilahay wuxuu inoo sheegay subxaana wa tacaala in ilaahay cadhadoo cadhadii ilaahay ay ku dhacday yahuudda oo ilaahay subxaana wa tacala uu cadhadiisi iyo lacnadiisi uu korkooda yeelay sababtuna waa maxay ilaahayow ilaahay baa inoo sheegay dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiya'a bigayri xaqin waxay ahayd sababtu ilaahay bay ka gaaloobeen kow aayaadkii ilaahay bay ka gaaloobeen marka labaadna nebiyada ayay layn jireen waana runtaasi waxaan xaq ahayn bay ku leyn jireen nebiyada waxay dileen nebi zakariyay dileen waxay dileen nebi yaxyay dileen waxay intaasoo jeer isku dayeen nebi ciise wayna sheegteen yahuudiyo waxay dheheen annaga nebi ciise dilnay oo nasraanada kristanka waxay ka dhaadhiciyeen ilan kutubtooda waxaa qortay yahuud baa qortay marka waxay ka dhaadhiciyeen inay nebi ciise dileen iyo inuu nebi ciise u dhintay dembiyadooda marka ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay inay yahuuddu sheegatay inay dileen nebi ciise marka maxay dhaheen ilaahay oo inooga warramaya wuxuu dhahay inaa qatalna almasiixa ciisa bnu maryama rasuul allah may rumaysnayn nabi ciise inuu rasuul ilaahay uu yahay manay rumaysnayn inuu nebi ciise masiixuu yahay umay rumaysnayn laakiin si maaragtay ay u cadhogeliyaan xawaaridii nebi ciise oo ahayd dad muslimiin ahaa dee diintii nabi ciise islaam bay ahayd si ay u cadhogeliyaan ayaa waxay dhaheen annagaa dilnay masiixii ciise ee wiilkii maryama ay dhashay ee rasuulka ilaahay annagaa dilnay way ku faaneen manay dilin dabcan laakiin waxay rabeen inay kaga cadhogeliyaan gaalada nasraanadu way qaateen oo way rumaysteen wixii yahuuddu ay sheegaysay oo waxay dhihin nebi ciise wuu dhintay ah, saasay dee waxa weeye jar bay uga tallaabsadeen jarkiina way galeen walciyaadu billah marka ilahay wuu inoo sheegay inay nebiyada ku jireen maxay eh, xaqdarro ay ku leyn jireen toddobaatan nebi ayay magaalada qudus dhagax ku yaala ku bereeyeen ama ku gowraceen sida ibnu kathiir uu soo aroorinayo toddobaatan nebi ayay hal dhagax keliya ku gowraceen gaaladaas yahuuddu marka ilahay wuxu uha wayaqtuluuna alambiyaa biqayri xaq way dilaan maaha way dili jireen iminkay dilaan nebiyada nebiyada sidaa loo dilayaa dabcan nebiga marka la dilayo waxa weeyaan waa sumcadda nebigood xumaysid markay nebi nuux dhaheen khamri bu cab markay nebi daawuud xumaan ku sheegeen markay nebi ibraahim xumaan ku sheegeen markay nebi ciise balaaye ka sheegeen markay nebi muuse balaaye ka sheegeen markay nebi hu nebi maaragtay haaruun ay waxaasoo xumaana ka sheegeen miyaanay ahayn nebigaasi olready wuu dhintay laakiin miyaanay ahayn xumaanta ay ka sheegeen miyaanay ahayn dil miyaanay ahayn inay nabiga dilayaan isagoo nabigiiyo dhintay way sumcadiisii ayay ku ciyaarayaan iyo wax aanu galabsanin bay ka sheegayaan oo beena oo kufriya oo gaalnimo ah oo aanu subxaan allah nebigaasi aanu ku kicin miyaanay ahayn taasi dil dil kaba taasaa ka xunba ilaahay wuu inoo sheegay marka waa mucjisooyinka qur-aanka ilaahay wuxuuna yidhi wayaqtuluuna way dilayaan iminkay dilayaan maaha way dili jireen ama way dili doonaan maya iminka right now aanu noolnahan hadlayno ayay nabiga dilayaan waa sidii qof maaragtay mindi ku gelinaya waayo mindida waxa uu kugu gelinaya war aanad kaa sugnayn oo been abuura oo buhtaana oo aanad weligaa ku kicin ayuu kaa sheegaya marka yahuuddu saasay ku kacday walciyaadu bilahi rabbi lcaalamiin iyo xadgudubkoodii weeyaan iyo xadgudubkoodii walciyaadu bilahi rabbi lcaalamiin waa yahay ilaahay subxaana wa tacala yahuudda sidaa u kibirtay u qooqday wuxuu ilaahay uu ballan qaaday in mar kastaba ama zamankii marba markay qooqaanba inuu ilaahay usoo dirayo mid dabar gooya oo baabi'iya ilahay baa qur-aanka inoogu sheegay waid ta'adana rabuka layabcahana calayhim ilaa ywmi alqiyaamati man yasuumuhum suu'a alcadaab ilaahay baa wuxuu go-aamiyey inuu usoo diri doono ilaa qiyaamaha inta laga gaadhiyo yahuudda marba mid dhadhansiiya cadaabka halka ugu daran dhadhansiiya waa sida hitler oo kale halkii ugu darnayd buu dhadhansiiyey siday sheegtay lixdan milyan buu naga dilay bay dheheen auschwich meeshii la dhihi jiray poland ku taalle buu ku geliya oo naqaskuu ku wareejiyay subxaan allah umuu quudhin xitaa inuu rasaas ula dhaco wuxuu dhahay rasaastay kuwan inaga dhammaynayaan marka waxa weeyaan meel buu ku gufan jiray walciyaadu billahi rabbil malaayiin buu laayay marka man yasuumuhum ilaa suwa alcadaab mid cadaabaya cadaab daran ilaa maalinta qiyaamo alla usoo diraya subxaana wa tacaala waayo ummadihii hore ilaahay markay dembiga galaan ilaahay mar quru halaagi jiray reer bani israa'iil ilaahay muu halaagin wuxuu ilaahay ugu talagalay mar kastay qooqaan oo waashanin inuu ilaahay usoo diro mid mar qudha sida maaragtay hitler oo kale insha allah iminkana mid halaagaya usoo socda oo qur-aankaaba inoo sheegay mid halaagaya inuu usoo socdo muslina mid xoog weyn oo aad u xoog weyn oo muslina uu halaagayo dabargoyn ayaa soo socda qur-aanku ka sheekay waanaan idin sheegi doonaa kaas subxaan allah waxaa dhacday kullu hada aayaadkaasoo dhan waxay noo sheegayaan Eh, waxay inoo sheegayaan ilahay baa qur-aankiisa inooga warramaya subxaanahu wa tacaala yahuuddu waxa ay awooddan intan la-eg waxay ku heshay waxa ay ku dadaaleen laba shay bay horta xoogga saareen iyo adduunka awoodda markaa si ay maaragtay adduunka u qabsadaan laba shay bay xoogga saareen labada shay ay xoogga saareen waa lacagta iyo cilmiga labadaasay saareen xoogga deetana adduunkay qabsadeen lacagtana iyo yahuudda laysma sidaa awgeed waxaynu nidhi marka horeba yahuudda diintooda waxa u bannaan wixii aan yahuud ahayn inay dhacaan oo xaaraan ku cunaan waxay doonaan ribo ku cunaan boob ku cunaan tuuganimo ku cunaan waxaasoo dhan way u bannaantay sidaa awgeed lacag meel walba oo u galayaan yahuud marka bangiyada adduunka iyagaa iyagaas leh iminka adduunyada inay maamulaan yahuud waxaad ku garanaysa bangiyada waaweyn adduunka iyagaa kambaniyada waaweyn baabuurta kuwa soo saara kuwa cuntada soo saara kuwa maaragtay howlaha kala wada adduuniyada kuwa ma warbaahinta adduunka warbaahinta adduunka o dhan waa iyaga Ah, wax alaaliya waxa hadle maaragtay islaamka beenta ka sheega ama sumcadda islaamka ku ciyaaro o dhan dhammaantood waa yahuud ba iskale eh, wakaaladaha wararka o dhan a f b therapy trrg fox news m b c m b c a b c all iyagaa leh mara yahuudda iskale waa wakaaladaha u shaqeeya subxaan allah maraykanka u shaqeeya yahuudda iskale oo fangaraysa leanna waxa wey lacag bay heleen markay lacagta heleen waxa weeyaan waxay adduunka ku dhigeen gacanta waxay ku dhigeen warbaahinta lacagtoodii waxay kaloo gacanta ku dhigeen siyaasiyiintii ha siyaasiyiintii intaasoo urur bay samaysteen oo siyaasiyiintu ay ka qayb galayaan marka xitaa siyaasiyiinta dadka muslimiinta qaar badan baa ururo yahuuda ku jira ururo yahuudi iyo maasooniyad iyo balaayo ku jira iyo waxaan la aqoonin iyo ururada jinka iyo jaanka ayagaa sameeyey ayagaa waxa weeyaan filimaanta wax allaale waxa filimaanta holywooday bolywooday waxa ayagaa matala boqolkiiba sideetan naagaha filimaanta matala boqolkiiba sideetan waxa hollywoodka ku jira waa yahuud ha subxaan allah waxa filimaanta xunxune zinada lagu matelo subxaan allah ee qaawanaanta iyo xumaanta waxaasoo dhan iyagaa soo saaray waayo lacag bay ka alifayaan waxan ha waxan xaaraan iyaga kamaha agtooda subxaan allah leanna dadka kale waa xayawaana xayawaane u yaqaana marka lacag bay horta heleen markii lacagtii ay heleen dowladihii adduunka o dhan baa u baahday deetana dowlad kastaba saameyn bay ku yeesheen marka waa ku awoodda intaa la eg helay dhanka kale waxa kaloo ay xoogga saareen yahuudi oo ay xoogga saareen in ay helaan cilmi cilmi bay heleen oo lacagta labada yahuudiga waxaa lagu koriyaa qofka yahuudiga waa inaad ama lacag keentaa adeer ama cilmi keentaa si awgeed dadka maaragtay cilmiga adduunka hadday noqoto syniska ama xagga syniski xooga saaran iyo caafimaadka iyo la lamidka inta badan waa yahuud waa einstein weeyaan oo maydhan weeyaan einstein balaayo dhan waa yahuud subxaan allah saa awgeed jaa-isada ama abaalmarinta nobel price dadka qaatay intooda badan waa yahuud boqolkiiba sideetan waxaa qaatay waa yahuud waayo adduunyada unba iyagu ku fakaraan noloshoodu waa adduunyada uun wala tajidanahum axras annaasi calaa xayaatin waxa weeyaan waa yahuud waa yahuud waxaad helaysaa buu ilaahay dha dadka adduunka ugu nololsha jecel waa yahuudda nolol ta xun iyo ta wanaagsan intaba way jecel yihiin marka ywd axaduhm low yucamaru alfa sanaةi wma huwa bimusxasixi min alcadaabi an yucamar ilahay baa inoo sheegay subxaana wa tacala kun sannadood ayuu jecel yahay yahuudigu inuu noolaaday iyo wax ka badan taasina kama fogeynaysa buu ilaahay dhahay naar inay galaan ha markaa waxaynu kusoo koobaynaa yahuuddu guushan waxay ku gaadheen laba shay bay xoogga saartay lacag iyo dhaqaale inay raadsadaan oo xaaraan iyo xalaalba ku raadsadaan iyo cilmiga sayniska iyagoo awoodda saaray oo adduunka ka qabsaday xagga sayniska ama teknolojiyadda marka marka labadaa shay haddii e, qoomku qowmiyaddani ay gacanta ku dadaasho de adduunka way qabsanaysaa waad garanaysa in adduunka qabsanaysa subxaan allah e, subxaan allah laa ilaaha ila allah marka waxa weeyaan waxyaalaha haddii la doonayo muslimku inuu dib usoo noqdo isna waynu xoogga saaraa dhaqaalaha iyo iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo lacagtu waa muhiim waayo lacagtu waxay kamid mid tahay waxyaalaha adduunka kala wada Ah, way gaalo badan badan waxay caabidaan lacagta ilaahoodu waa lacag marka waxyaalaha la doonayo marku inuu islaamku uu soo noqdo waxa weyan waa inay dhaqaalo yeeshaan waa inay lacag yeeshaan ha haddaanad lacag lahayn oo faqri aad tahay waxa weeyaan adaa markaa noqonaya dee mid adduun qof adduunyana aad tahay dee khalaas wuu ku dhamaatay subxaa alla inaan lacagna haysan dhaqaalana haysan cilmina aan baran aqoonna aan lahayn adduunkana aqoon ka lahayn aakhirana aan aqoon ka lahayn yani waa dhibaatada haysata muslimiinta haysata weeyaan subxaa allah waayahay intaa haddii aynu kaga hadalnay qaabki asbaabtii keentay yahuuddu in ay ku guulaysato ama adduunka iminka inay maamusho waxa weeyaan waxaan kale ku daraynaa yahuuddu ma laha nin reer baadiye ah <laughs> yahuuddu male nin reer miyiya la yahuudigu ma laha reer baadiye ma yeesho waayo yahuuddu waxay ku nool yihiin caasimadaha waaweyn ee adduunka new york iyo baris iyo london iyo washington iyo eh, moscow stockholm eh, eh, oslo baris berlin caasimadahay ku nool yihiin yahuudigu maba nin yahuudiyo reer baadiyaa heli maysid caasimadahay ku nool yihiin meesha lacagaha adduunyada ku nool yihin waayo mustaqbalka yahuuddu waa maxay ama waa kuma ninkan burburinaya muslimka qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu sheegay fi suurati isra ilaahay subxaana wa tacala wuxuu inoogu sheegay arrin cajiiba ah ilahay wuxuu dhahay waqadaynaa ila bani israa'iila fi lkitaab waxaanu ku go-aaminay ama aanu waajibinay reer bani israa'iil kitaabka dhexdiisa latufsidunna fi lardi in ay dhulka fasahaadinayaan maratayni laba jeer bay dhulka fasahaadinayaan walataclunna culuwan kabiira waanad sara mari doontaan saramarid ayuu ilaahay dhahay oo adduunyada oo dhan way ka sara marayaan maxay kaga sara marayaan cilmigii aynu sheegaynay iyo dhaqaalihii iyo lacagtii bay kaga sara marayaan waayo waxaa kaloo ilaahay u dhahay subxaana wa tacaala laba jeer bay dhulka fasahaadinayaan buu ilahay noo sheegay subxana wataala laba jeer inay dhulka fasahaadinayaan oo ay qasayaan adduunka qasayaan oo waalayaan labadaa jeer ilaahay wuxuuna yidhi fa jaa ulaahuma fa idaa jaa wacdu uulaahuma marka uu yimaado ballantii hore ballanta koowaad waa tee waa fasahaadkii koowaad marka dhulka qasaan ay burburiyaan ilaahay wuxuu dhahay markay dhulkii fasahaadiyaan bacathnaa calaykum waxaanu idinku soo diraynaa korkiina cibaadan lana addoommo aanu anagu leenahay ulii ba'sin shadiidin oo xoog waaweyn fajaasuu kuwaasoo dhex mushaaxaya khilaala diyaari guryaha yahuudda ayuu saa u dhex mushaaxaya oo dhex gelayaan wa kaana wacdan mafcuula arrintaasina ballan iyo yaboo ka timi xagga ilaahay weeyaan ayuu ilahay dhahay subxaana wa tacaala haddaba addoommadan xoogga waaweyn ee yuhuudda jebinaya waayo culimmada mufasiriintu waxay dhaheen waa way dhacday bay dhaheen markaas oo mar ay yuhuuddu kibirto waalata bay ahaydoo nin xoog weyn oo ciraaq deganaan jiray oo kildaaniyiinta madax u ahaa ayuu ahaa in la dhihi jiray bukhtanasr ama loo yaqaano nabukhad nasr ayuu ahaa laakiin dabcan waxaa jirta culimo kaleo iyaguna tafsiirkaa maaragtay kasoo horjeeda o dhahaya maaha ka muu ahayn waayo nabukhad nasr wuxuu ahaa wuxuu ahaa subxaan allah yani gaal buu ahaa ama lama garanayo inuu islaam ahaa ilaahayna wuxuu dhahay cibaada lana addoommo aanu leenahayo waaweyn subxaan allah calaa kulli xaal waxaynu leenahay si ay ahaataba wallahu aclam ilaahay baan og fasirka aayadan waxa weeyaan addoommada xoogga waaweyn ee ilaahay uu soo saaraya baabi'inaya waxaynu leenahay waa muslimiinta iminka nool waayo yahuudu aayaadkani waxay ka warramayaan marka la eego latufsidunna waad fasahaadin doontaan mustaqbal bay aayadu ka warramaysa latufsidunna waad fasahaadin doontaan oo lama dhihin lafasadtum waad fasahaadiseen oo dee bokhtonasar baa idin laayey maya mustaqbal weeyaan iminka yahuuddu iyagaa dhulka fasahaadiyey oo xumaan oo dhan iyo zino oo dhan iyo wax walba ka dambeeyey xumaan oo dhan subxaan allah iyo bakti iyo xashiishad iyo khamri iyo bakhtiya nasiib iyo turub iyo wax walba iyagaa ka dambeeyo madaxu ah dhulka way fasahaadiyeen dawlad kasta iyo dal kastana habaar bay ku dul joogaan iyo inkaar bay la dul joogaan waayahay haddaba iyagu ilaahay wuxuu dhahay markii dhulka ay fasahaadiyeen waa anigu waxaan u arkaa inay iminka tahay iminka inay tahayoo ilaahay iminka wuxuu soo saarayaa markay qooqeen ay nagu waasheen ilaahay wuxuu soo saarayaa bacathnaa calaykum waxaa laydinku soo saarayaa cibaadan lana addoommo aanu leenahay ulii ba'sin shadiidin oo xoog waaweyn oo manaxamayaala oo aan u naxayn oo burburinaya fajaasuu khilaala diyaar oo guryahooda dhex mashaaxaya oo gelaya oo burburinaya oo dabargoynaya midhka reeban oo xasuuqaya fajaasuu khilaala diyaar wa kaana wacdan mafcuulan wacdi iyo waxa weeyaan abaal iyo ballan iyo yabooh ka timi xagga ilaahay marka yahuuddu dabcan kuma dabargo-ayaan intaa marka laga adkaado dib bay waxa weeyaan usoo noqonayaan ilahay baa wuxuu dhahay uma radadna lakum lkarata calayhim waamdadnaakum biamwaalin wabaniina wajacalnaakum akhara nafira haddana marka waxa weya yahuuddii markii la jebiyo dibbay bay haddana usoo laabanayaan oo ilaahay wuxuu dhahay mar labaad baan rogaal cedin kale idin siinaynaa oo waxaan ku idin siinaynaa sidoo kale xoolo iyo caruur fara badan iyo dad badan oo idin heliya marka halkaana waxaynu ka faa'iideynaa yacni fasirka aynu qaadanayno ama aragtida wallahu aclam sida saxda ilaahay baa oge waxa weeyaan yahuudda markay muslimiintu jabiso niman xoog waaweyn oo khatara oo muslimiino xoog waaweyn oo gumaadaya markay soo baxaan yahuudda waxaa u hilinaya caalamka oo dhan ayaa u hilinaysa markay caalamku uu hiliyo yahuuddii dib bay haddana usoo laabanaysa haddana markii labaad bay qooqayaan il ilaahay wuxuu dhahay quraan kitaabka waxaan ku sheegay laba jeer qooqayaan oo fitna ay la imanayaan mid waa iminka iminka markay qooqeena waa shan ilaahay kuwa addoommo uu leeyo xoog waaweyn buu soo diraya waayahay markaas haddana adduunkii baa uhiilinayay dowladihii maraykan iyo ciddii markaa dee jirta adduunka jirta ayaa u uhiilinaysa dib bay usoo laabanayaan haddana mar labaad bay qooqayaan oo waalanayaan ilaahay wuxuu dhahay eeg in axsantum axsantum wain asa'tum falaha faida jaa wacdu laakhira ilahay wuxuu dhi subxaana wa tacaala haddii aad hagaagsanaataan waad hagaagsanaateen haddaad xumaataanse wax markuu yimaado yaboohii dambe ballantii dambe ee laydinku gumaadayay markay timaado ballanta dambe markay timaado maxaa dhacaya waa la isu keenaya yahuud oo dhan ilaahay baa quraanka aanka aayadda fii suurati lisraa qaybteeda dambe wuxuu ilaahay uu ku sheegay fa faidaa jaa wacdu laakhirati ji'na bikum lafifa waa la isu kin keenaya yahuuddii oo dhan baa la isu keenaya deetana ilaahay aayadda ku xigta wuxuu dhahay wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl ilaah baan ku dhaartay buu ilaahay yidhi qur-aankani xaq buu kusoo degay xaqiiqna wuu kusoo degay maxaa meesha dhacaysa markaa aayaddii hore kusoo noqo liyasuu-uu wujuuhakum si ay wejiyadiina u gubaan oo xumeeyaan waliyadkhulu lmasjida kamaa dakhaluuhu awala mara iyo inay gelayaan masaajidka masjid aqsa siday u galeen hadda ka hor kamaa dakhaluuhu awala mara siday u galeen hadda ka bay u gelayaan waliyutabiruu maa calow tadbiira waxayna burburinayaan wax allaale iyo wixii aad dhisteen oo dhan waa mar labaad bay muslimiintu xoogaysanayaan ag firiy mustaqbalka islaamka nacam yahuuddu awood bay leeyihiin maanta laakiin rag xoog waaweyn baa soo socda oo burburinaya oo masaajidka gelaya sidii kuwii hore ay u galeen waliyadkhulu lmasjida kamaa dakhaluuha awala mar oo gelaya masaajidka sidii ay kuwii horeba u galeen xoogga waaweynaa oo baabi'inaya kuna way tirtirayaan midhba kama reebayaan yahuud subxana allah laa ilaha illa allah nacam yahuuddu markaa mustaqbalkoodu waa ka ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala waa aakhiru zamanki wiinoo sheeg ilaahay inay isu imanayaan deetana muslim xoog weyni u beerka ka laadayo baabiinay waayo dabcani markaa laga waa laga saaraya masaajidkana muslimiintii baa qabsanaysa insha allahu tacala ilahay naga yeeli kuwa xooga waaweyn qabsanaya masaajidka ilahay xoreynaya insha allahu tacaala sidaas ayaa looga saaraya waxaa kaloo jirta macrakada ugu danbaysa akhiru zamanka markuu masiixu dajaal uu soo baxo iyo yahuuda dagaalamaya nabigeenii baa inoo sheegay laa taquumu saacatu xataa yuqaatilu lmuslimuuna alyahuud saacadda qiyaame dhici maysa ilamaa muslimiintu ay la dagaalamaan yahuudda marka muslimiintu ay la dagaalamaan yahuudda ayaa waxaa hadlaya dhagixii iyo maaragtay geedihii dhirtii baa hadlaysa deetana wuxuu dhahayaa dhagixii iyo maaragtay dhirtiiba intay hadlaanba waxay dhahayaan yaa muslim yaa cabdallah muslimow addoonkii ilaahayow waraa'i yahuudiy khalfi yahuudiy fatacaala faqtulhu gadaashayda waxaa ku dhuumanaya nin yahuudiya ayaa gidaarkan ama dhagaxan dhabarkiisa ku dhuumanaya ama waxa weeyaan geedka dhirta dhabarkooda ku dhuumanaye kaalayow dil yaa dhahaya sidaa nabigeennii baa noo sheega waana xadiis saxiix waxa weeyaan nabigeenu wuxuu inoo sheegay in dagaalka kama dambaysta muslimiinta yahuuddu ay islaynayso in dhagxaantu ay muslimiinta uhiilinayso oo maaragtay geed dhirtu ay uhiilinayso muslimiinta waxaa kalou nabigeenu uu dhahay ila alqarqad geedka qarqadka loo yaqaano mooyaane geedka qarqadkana waa min shajar ilyahuud buu dhahay waa geed maaragtay yahuuddu ay leedahay kaasi hadli maayo laakiin dhirta kale iyo dhagxaanta kale kaleo dhan way hadlaysaa oo mucjisa ayuu ilaahay maalintaa subxaana wa tacaala muujinayaa yahuuddu xadiiskaa way rumaysantahay geedka qarqadka saxaraha siinay bay ka buuxiyeen dhulka oo dhan waxay ku beereen subxaan allah geedkii qarqadkay ku beereen ee nabigu sheegay sala allahu caleyh wasalam leanna way og yihiin yahuud xaqa way og yihiin nebi maxamed inuu nbi nebi rasmi uu yahay way og yihiin wayna og yihiin in la burburinayo kutubtoodana way ku taallaa geedkii laftigoodii bay beerteen ah, dhulka oo dhan bay ka beereen subxaan allah subxaan allah laa ilaha illa allah calaa kulli xaal halkaas ayaan silsilada kusoo gabagabaynaynaa mustaqbalka waxaa iskale islaamka iskale leannu diinta ilaahay subxaana wa tacaala dabcan ha muslimiintu iyagaa waxaa isugu wacan ayagaa dulinimada isugu wacan ayagaa waxaasoo dhan isu horseeday laakiin diinta ilaahay subxaana wa tacaala haddii aad adigu u hiilin weydid ama u gargaari weydid ama ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa si fiican ugu dhaqmi weydid ilaahay wuxuu keensanayaa ummado kale oo ku dhaqmiya diinta ilaahay ee islaamka ee xaqa ah ee xaqiiqada ah kuwaasaa marka ilaahay diintiisa uu ugu gargaarayaa marka islaamku wuxuu leeyahay yacni mustaqbal nuuraya oo ifaya ayuu leeyahay yahuud ha ahaato maraykan ha ahaato adduunka o dhan ha ahaato wuu ka gacan saraynayaa xasuusa ilaahay aayaddii qur-aanka ahayd ee uu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay uu dhahay subxaanah wa tacaala huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiina alxaqi liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha alkaafiruun aayaddaasi saddex jeer bay qur-aanka kusoo noqotay suuratu tawba suuratu lfatxi suuratu saf ayay kusoo laabatay ilaahay wuxuu leeyahay eeg huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa ilaahay waa kan soo diray rasuulkiisa hanuunka uu soo dhiibay xaqa u soo dhiibay liyudhirahu cala addiini kullih si rasuulka maxamed uga awood bata diintiisu diimaha dunida ka jiroo dhan liyudhirahu cala addiini kullih dhammaan diimaha dunida ka jiroo dhan diinta islaamka ka awood badanaysa walow kariha alkaafiruun wa billahi shahiidan gaaladu ha nacdo ilaahay baana marag iyo markhaati ugu filan hada huwa muxamed sala allahu alayh wasalam insha allah intaasaan kusoo gebagabeynaya hada wallahu aclam wbaaraka allahu lakum wasalaamu calaykum wraxmat allahi tacala wbarakaatu